rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbi أجmaciin ama bacd qala اlimaamu raximah اllahu tacala qala shaykhu aw kana mubغida lirasuulihi aw lima jaءa bihi اtifaaqا aw jacala baynahu وbayna اllahi wasaaئطa yatawakl عlayhim وyadcuuhum وyasأluhum kafara إجmaca waxaynu ku soo jiray baabkii gunaanadka ama gebagabada ahaa ee uu sheekhu u guntay fii tacriifi اlmurtadi wa xukmihi iyo asbaabu ridda qayba in laga tilmaamo ka mida ah. shalay marka xalay sheekhu wuxuu soo sheegay murtadka waxa loo yaqaano eh, luqatan waistilaaxan baynu soo tilmaannay riddadu meelahay ka dhacduu sheekhu soo sharxay xalay eh, xukmu lmurtad oo ah ajmacu calaa wujuubi qatli lmurtadi in la dilo xukumkaas waa cumuum ahaan weeye laakiin eh, dumarka iyagu khilaaf baa ka taagan bayna almadaahib alarbaca <clears throat> marka hadana asbaabta lagu ridoobo bilaabay ashirku billaah aljaxdu birububiyatihi waxdaaniyatihi ilaa aakhirihi asbaabtii bayna marka wadnay lagu ridoobahayay qaala shaykhu waa shaykhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh hadalkaani hadday inta badan markaas xanaabilada mutaakhiriinta qaala sheekh yidhaahdaan asagay u jeedaan asheekh taqiyudiin axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu teymiyat alxaraani addimashqi bay u jeedaan mararka qaarkood ashaykh abi maxamed bay odhanhayaan waxay u jeedaan ibnu qudaama laakiin hadday idlaaqaan inta badan asagoo ku dhaca aw kaana ama wuxuu noqday ninka aan leenahay waa murtad mubqidan mid nacab lirasuulihi rasuulka ilaahay buu nacab yaho koonaya rasuulka ilaahay marba hadduu nacbaado marka eh, qalbiyan aw ficlan ama ay ka daahirto ninkaasi gaal wey aw amase wuxuu nacab yahay limaa jaa bihi rasuulu itifaaqan xugum uu nabigu la yimid ama diinuu la yimid oo laisku waafaqsan yahay inay diinta nebi maxamed ka tirsan tahay ayuu nacab yahay oo diidan yahay itifaaqan taa wuxuu ku saarahayaa dee axkaam mukhtalifaa jirta masaa'il laisku haya ma diintay ka mid tahay mise maya ma waajiba ma sunna mise sharciba ma jira masaa'ilkaasu ka saaraya laskuma tagfiirin karo ayib ilaa uu daliilku markaasi qumo wey <clears throat> laakiin adiga agtaada ay ka sugnaatay inay diinu rasuul waxaan yahay biaayatin aw bikitaab ninkii khilaafo waa ku takfiirin kartaa marka laakin kan asagu waa takfiirka aan mujmaca ka hadlayaa sheekh aw limaa jaa bihi nabigu wuxuu la yimid buu necab oo kohonaya itifaaqan si lasku waafaqaybu markaasi xukum lasku waafaqay oo inuu nabigu la yimid laisku waafaqsan yahay ayuu markaa diidan yahay ama kohonaya aw jacala ama wuxuu yeelay baynahu asaga inta ka dhexlaya wa bayna allaahi wasaa'ita jamcu waasita <clears throat> ayuu sameeyey ilaahay buu leey waxaan u sii marayaa awliyo iyo ahlu qaabuur iyo sheekh hebel iyo ambiyo iyo rusul ayaa ilaahay markaan caabudhayaan u samaynhaya waxaan axdan usii maro aw jacala wuxuu yeelaa baynahu wa bayna allahi inta rabbiya asaga ka dhaxaysa wasaa'ida dhextaal buu sameeyey dhextaal udhexaysa isagii rabbigii yatawakalu calayhim uu tala saarto wayadcuuhum uu barya ayaga wasaa'iddaasuu baryahaya wayas'aluhum wuxuu weydiisan kashfa duri wuxuu ahaay wa ijaabata dacawaad buu weydiisanhayaa kafara ninka sidaa yeelay wuu gaaloobayaa ijmaacan muran la'aan nabiguu nacab yahay diinuu nabiga la yimid buu nacab yahay xukun sharci ah waxaa layihi garhku in la sii daayo waa min asunna gadheerayaashaaba nacayb wuui iyo garh la sii daayaba bakhti weeyaba la soo istaagay kafara waa gaaloobahaya in la rumaydo waa min asunna leey waa sunna nabi maxamed wuxuu idhi rumay muxuu yahay sunnaba ma aha wax qariiba geedahaas ku dilina geedahaas ku dilina kafara ijmaacan waa gaaloobahaya walow sunnaba allah ka dhigo shay banaanna allah ka dhigo xukm min axkaami shariica waajib iyo sunno iyo mubaax iyo karaahiyo axkaamta sharciga xukun ka mid ah ama diintii nebi maxamed qayb ka mid ah hadduu kahosado diido ou necab yahay ka fara ama wuxuu yeelay baynahu wa bayn lahi dhaxtaal usii maro dhaxtaashu waa inaga soo sharxan laba qaybood weeye waasita fii tabliiqi risaalati waddiin waa ogol lahay ama waasita fi cibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala taasi waa shirkiya kufriya taasuu sheekhu ka hadlayaa marka uu kugu qeexo wuxuu kugu caddeeyey sifaad buu dabadhiga lagu fahmi karo yatawakalu calayhim waa jumal kaashifa limaa sabaq wasaa'idii buu caddaynhayaa waxay tahay yatawakalu calayhim yadcuuhum yas'aluhum kafara ijmaacan waa gaaloobahayaa lianna daalika maxaa yeelay arinka asaga ah intan dambe lianna daalika waxaa wata bahuti baa wata hadalka hore sheekhuu lahaa lianna daalika ka faacili caabidil asnaam asnaamta kuwa caabudi jiray falkoodii oo kale wey inaad awliye iyo ahlu qaabuur aad rabbi u sii marto oo markaa aad barido oo tala saarato tuugto waa dhaqanka ay mushrikii alcarab samayn jireen oo kale wey qaa'iliina ayagoo leh maa nacbuduhum asnaamta ma caabudayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaanum ilallahi ilaahay xaggiisa zulfa ay qurba aw qurbatan waa ku gaaloobahayaa ayb marba ruux hadduu mushrig yahay oo istiqaata la yimaado iyo kufriyaadkaas sheekhu soo sharxay qaybo ka mida waa gaaloobahaya waxaase laga yaabaa dadka qaarkii in loo cudurdaara fii bacdi almasaa'il acdaarta uu sheekhu soo sharxay qaybo ka mid ah aw amase ataa wuxuu la yimid murtadka aanu ka hadlayno biqowlin weedh buu la yimid aw ficlin ama fal sariixin ku cad fil istihzaa'i ku jeesjeeska bidiini diinta lagu jeesjeeso diinta in la fududaysto oo la xaqiro oo la yaso oo la daraabo oo la quursado falkucad buu la yimid falkucad buu la yimid ku jejeesahayaaba riwaayad buu ku dhigahayaa ayib marka qowl iyo weedh ayuu la yimid muadinkii aadaamhayuu canjilay nin aadaamhayuu canjilay maalan qur-aan la akhrinhayuu canjilay calaa sabiil istihzaa asagoo marka aan doonaynu codka wadaadka keeno ama uu ku dayda aan doonayna buu canjilaad ayuu la yimid oo ku gaaloobahaya yani lama ogola fal in la yimaado tusahaya inaad bahdilisa ama xaqirayso diintii iyo qur-aankii iyo sharciga aw ataa biqowlin buu la yimid aw ficlan sariixin ku cad fi listihzaa'i ee fi listikfaaf fududaysi xaqirid qurhsi biddiin alladii diinkaasoo sharacahu allahu ilaahay uu kafara kaasna waa gooloobahaya lilaayati asaabiqa aayaddii aynu soo marray hore ee maxay ahayd walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun aayadaasaa loo jeedaa <clears throat> aw amase wajada wujida minhu cafwan waxaa laga helay asaga imtihaanu lilqur'aan qur-aankiibuu bahdilhaya canuufbuu marinhaya waa ku istaagahaya wuu tuurahaya sidii buuggiiba la dhaqmahaya ayb imtihaan baa lagu arkay waa ka tallaabsanaya asagoo kabihiisa qaba kitaabka waa ku dul istaagahaya ficil tusahaya inuu qur-aanka bahdilayo uusan ixtiraamaynin ayuu la yimid oo wujida minhu waxaa laga helay imtihaanun bahdilid lilqur'aani اlkariim kafara waa gaaloobay asaguna ijmaacan wain ataa hadduu la yimaado sabab kale biqowlin buu la yimid qowlkaasoo yukhrijuhu ka saaraya canilislaami buu la yimid weedh buu la yimid diinta uu kaga baxayoo kale midla an yaquul matalan inuu yidhahdoo kale yahuudiyun ay ana yahuudiy aw huwa yahuudiyun buuhi yahuudi baan ahay muslima ma ihibu aw nasraaniy ama kiristan baan ahay masiixi baan ahay buui fa huwa kaafirun biiqraarihi asagaa qirtay lianna aliqraara sayid alaxkaam awmase sakhira wuxuu ku jasjees biwacdi illaahi aw waciidihi ilaahay yaboohiisu yabohu rab ballan qaaday inuu u gargaari muxuu ahaay nebi maxamed diintiisa ilahay inuu gargaari oo ciidanka ilaahay gargaarsani oo muslimiintu quwaysani oo ay aakhir caaqibada ayagu u dambaynhayeen aayatiinka ayuu ku jejeesayaa ayb maa wacdana allahu warasuulu ilaa quruura siduu qolyihii munaafiqiinta warkooda oo kale la soo istaagay islaam baa guulaysan baad nugu wareersan weligeed baan la guulaysanaynin guulla iman mayso urmadda meesha ku laynin aku baabiinina warab meesha ku jabina buu taagan yahay ilaahay yaboohiisii iyo ballanqaadkiisii buuba quurhsanhayaa uuba ku jeesjeesahayaa ayib uuba dhayalsanhayaa wuu fududaysanaya waa ku gaaloobahaya ayib muslimiintu jannay gelahayaano kuwa gaalo naar bay ku waarahayaan baa waxba kama jiraan buui meesha nin walba ilaahay adduumihiisa isku mid weeye nin walba wuxuu shaqaystuu la tagahayaa ninka khamra caba isaga u taalla kii tuka isaga u taalla kullina ahlu khayr weeye waa iswada raacaya waaba diidan yahayba muminiintii dadkii sulaxadaha wanaaggii loo ballanqaaday waa quursanhaya qolihii kafaradii mujrimiintii waciidkii ilaahay ku soo ror waa quursanhaya sidii ibnu carabi laga soo guuriyey inuu yidhi cadaabka ladiin sheegay falahum cadaabun aliim waxaa weeyaan waa cadb min alcadb baa laga keenay laa min alcadaab ayb ciqaab mah waa wax macaan bay leeyihiin w qolyaha gaaloobay iyo fircoon iyo hayrkii aakhara wax macaanoo dhegdhegahayo oo qalbiga la baxayay leeyihiin wey ayb marka shaygu markuu aad u macaan yahay adoo dhan baa marka xiisaynayoo jeclaanhayo naftaa kaa raacayso oo marka saas u gubhayaa ayb marka hadda afka qaada igu soo celiya ad leedaha macaankiisii marka aliimku waa saasaa loo jeeda ee cadaab la ciqaabhaya ma ah diinta wuu ku ciyaaraya ninka aw sakhira ama wuxuu quursaday riwaayad buu ku dhigaya masraxiya diinta ilaahay wadaad gadh dheer oo qamiis gaaban qaba ayuu riwaayad ku dhigahayaa ayib qolya islaaxa waa dhexdeera waxay dheen waxaan jelaynaa wahaabiyada say u tukadaan riwaayad bay ku dhigahayaan waxay keeneen nin gadh dheer bay soo qaadeen oo wagda leh wagde wagda bay soo qamiis waxay u xidheen halkaa barjabka jooga bay u xidheen fuulinka kore jooga salaadii gal baa layi allahu akbar halkaas cunuhu qabsaday diintii bay ku ciyaarhayaan war waxaan waa mino sunna in sarwaalka la gaabsado oo macawista kor loo qaado oon shoollaha la geynin oon xaarka iyo wasata aan lagu jiidin dharkii oo la nadiifiyo waa mino sunna garhkan lala baxa waa diinna maxa ijmaacan idan <clears throat> marka eh, ama sunna ha noqoto ama waajib ha noqoto waa ijmaacan min addiin weeye shay mubaaxa ah, haddaad ku jajeesto haddaad tirada canjeeradu in la cuno ma bannaa waad gaaloobaysaa kibista rootiga in la cuna ma banaana haddaad tiraad gaaloobaysa leanna waa show ilaahay baneeye baad xarimta biyaha in la caba ma banaanaad tiri waad ku gaaloobaysa iska daxgale marka shay sunna warkiiba jooji asagu shay bannaanoo ilaahay baneeye haddaad tirada ma banaan waad ku gaaloobi shay mustaxaboo sunnaha haddaad inkirtana waad ku gaaloobi asaxaaba ra'yigooda iyo fiqigooda oo ku dhisan calaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi ku dhisan waxaa weeyaan waa garka in la sii daysto waa inuu waajib yaha aduladuna hawshaasi aad bay ogu timid xadka la sii dayn ee garhka uu socon baa laisku khilaafay mooyeen in garka la sii daayo oon la xiirin oon la gaabinin asal inay waajib tahay muran lagama qabo ayib khilaafkan ijmacaanu ka hadlan waa ijmacu saxaaba wataabiciin baynu ka hadlaynaa aw amase sakhira wuxuu ku jeejeesay ama quursaday biwacdi illaahi ilaahay yaboohiisu mu'miniinta ee ahlu khayrka uu wanaag u ballanqaaday iyo guul iyo gargaar iyo janno aw waciidihii ilaahay goodigiisii ah, ahlulmacsiyada iyo ahlulkabaa'irka iyo munaafiqiinta iyo murtadiinta iyo gaalada waaweyn ilaahay wuxuu u ballanqaaday ama ugoodigu u goodiyay hanjabaadii buu quursanaya maxay tahay ayib <clears throat> in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min aلsamaa aw itinaa bicadaabin aliim faatinaa bima taciduna in kunta min asaadiqiin hawlihii gaaladu la soo istaago war waa ciidka ilahay quursane ee ilaahay fahwa ninkaa quursaday ama bahdilay ama dhayalsaday ilaahay wacdigiisa waciidkiisa kaafirun gaal wey lnnahu maxaa yeelay kalstihzaa'i billaahi buu la mid yahay ilaah lagu jeesjeesay bay la mid tahay ilaahay wacdigiisii iyo amarkiisii iyo waciidkiisa haddaad quursato allihii ku abuuray baad quursataad axadkaas hadalkiisii iyo goodigiisii iyo hanjabaadiisii iyo ballanqaadkiisii yabohiisii aad bahdishood quursatay asagana waad quursatay hebelo anaad isaysaa weyd ma ogtahay mar haddaad ilahay hadalkiisa quursanaysa isagana waad quursatay aw amase lam yukafir muusan gaalaysin waxaa kaloo lagu gaaloobahaya wuxuu gaalaysiin waaya ninkan islaamka sheeganaya man daana ay man tadayna ruux ka diin dhigtay biayri اlislaami islaamka waxaan ka ahayn yahuud baa la gaalaysi maya yahuudda gaalaysiin maynaba lannanaa kullanaa hawlihii boqor cabdalla natajih ilaa rabbun waaxid ilaa rabbun ilaadiisu xaadda ma hoos ilaasu laa tajuru ismiga ka dambeeya ilaada boqor cabdalli marka xoole iyo mxuu ahaa eh, natajih ilaa rabbin waaxid kullun fiihim khayr alyahuudiya walnasraaniya wاlmuslimuun kullun fiihim khayr kullun fiihim khayr waxay buudyadu kusoo buudiyada iyo siikhi iyo wixii kale ley waa ka tagtay nasaare iyo yahuudiya islaam sheegtay boqor cabdullah oo janno geysay kuwii kale ayba awaale fiihim cindahum akhlaaq wa fiihim khayr kulluhum waa ahlu khayr buur ya kullu fiihim khayr baa udambaysay insaaniha ay dambaysay kullu fiihim khayr yaa u dambaysay almuhim haddaad dadka gaalada ah ee diinta islaamka ka dhanka aad gaalaysiin weydo ama aad ka shikida inay gaalo yihiin adaa gaaloobaya aw lam yukafir muusan takfirinin man daana tadayana bihayr اlislaam lanna waa munaaqid hadalka mxu cadamu takfiirkaasi munaaqid way likitaab اllah falan yuqbala minh wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin ina adiina cind allahi alislaam islaamka waxaan ka ahayn haddaad takfiirin weydo adaa ku gaaloobahaya aw amase shaka wuxuu ka shakiyey fii kufrim inay gaala yihiin buu ka shakiyey sida boqor cabdalla oo kale ayib asagu wuuba caddeeyey inay muslimiin yihiinoo kullun fiihim khayr ahlu janno yihiinoo diimo saxa yihiinoo kulli rabbi wada caabud hayaano yuuba ka hadlayba asagu waxaan ka hadlaynaa nin asaga ka sokeeya boqor cabdalla ka sokeeya oo ka fiican baynu ka hadlaynaa oo asagu markaa yidhi anu kuma dhiiran karin inaan takfiiriyo khayr ma laha oo ma fiicno laakiin laa aquulu innahum kafaratun haddaad dhihi weydo gaalo weey ama aad ka gaabsato ama aad ka shikado adaa gaaloobahay hawshaa bannaankay taallaa maxaa yeelay haddaad ka shikida inay gaalo yihiin tasxiix baa ku jira limadaahibim xaqi baad ka shakisan tahay adugu inaad muslim tahay xaq ku taagan oo diintaadu ay xaq tahay baadan aaminsanaynba markaad ka joogsato ama aad ku dhici weydo inaad yuhuuddii iyo nasaaradii iyo mushrikiintii iyo majuustii iyo waaniyiinta aad takfiiriso kuwaas kufaar asliyiina la yidhahda waxaa la xugum ah cidda ay muslimiintu ku ijmaacday inuu gaal yahay ka musalamat lkadaab wain iddaca alislaama musalamat lkadaab iyo wixii la halmaala muslimiintu nin axadkay isku raaca inuu gaal yahayna ninkii gaalaysiin waaya waa ku gaaloobahaya waxaa la xugum ah adiga muslim ahaan ruuxa islaamka sheeganay ay kuwa cadaatay inuu gaal yahay liannahu talabasa binaaqidin naaqid buu ku dhacay kufri buu dhex fadhiyaa adugu waad og tahay wax cudurdaaroo hadda ninkaa ugu cudurdaatana ma jiro inaad ka shikido inuu gaaliy adaa ku gaaloobahaya liannu adiga xaqiiqatan way ku cadaatay kufrahu baa kuu cadaaday bisababin sharciyi inuu ku gaaloobay naaqid min nawaaqid alislaam walaa cudura lahu cindak inaad ka tawaqufta ninkaas biduuni shubhatin aari'a wa biduuni maanicin sharciyin aad ka tawaquftood ka shakido inuu gaal yahay adaa ku gaaloobahaya siaad oga shakinaysaa liannaka calimta wa carafta annahu kaafir marka waxaa weeye taasna waa la soo geliyaa bacdu ahlilcilm waxay soo geliyaan oo qodob afraada ninka asagu ku dhacay kufri daahir oo bannaanka yaalla tawaa'ifan wa afraadan dahara kufruhu bannaankuu yimid bacdamaa uu caddaaday gaalnimadiisii inaad ka shigto adaa ku gaaloobahay ninkii ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala ama rasuulka caayay ama yidhi cali baa ilaahay ah man tawaqafa fii kufrihi fahuwa kaafir lanna waa kufri daahiro bannaanka yaallo wey bacdu aima dacwa najdiya waagi dambe waxay geliyeen haaulaai alqubuuriyuun alsuufiya almushrika ee hadda caalamka kuna dagaalanta shirkiga bacdama ay dacwadu gaadhay oo xaqi loo caddeeyey oo cinaadkooda u muuqday madax adaygoodii oy weliba ku dagaalamahayaan oy dacaayad iyo barabaganta fidinhayaan ooy xaqi la dagaalamahayaan heerkaa marba hadday gaadheen ninka takfiirin waaya asagaa gaal la yidhahdeen ah, waagidamaim dacwa najdiya ma aha masaladu masale khaas ku ah sida ay wadaadaha qaarkood wareejiyaan bacdu man laa yadri walaa yadri annahu laa yadri ayib <clears throat> waxay warwareejiyaan oo ah hawshan waxay khaas ku tahay man shaka man lam yukafir ilkaafir fahuwa kaafirun waxay khaas ku tahay kufaarta asliyiinta sida manhajka ictisaamka ku qoran sakaraadka ah waa wax baailan sar aw lam yukafir muusan takfirinin man daana bigayri اlislaami kalyahuudi wاnasaara oo markaa awaa'iftii iyo qabaa'ilkii gaalada ahay waaweyne ah ama afraaddii ilaahay magacaabay ka fircawn wa haamaan wa qaaruun iyo wixii la halmaalaha dee abujahal iyo abulahab iyo dadku ilaahay si toos u magacaabay rasuulkiisu magacaabeenna waa la mid marka alkufaar اlasliyuun dawaaif iyo qabaa'il iyo afraadba waa noqdaan ayib nafsa shay kuwa kale marka muntasibiinta ila alislaam ee kufriga ku dhacay cadee daahirkaana intaan bay dawaaif iyo afraad baa loo qaybin aw shaka fii kufrihi ama wuxuu ka shakiyey gaalnimadoodii sufyaan bnu cuyayna waxaa ka sugan man tawaqafa fi kufri man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir ninka yidhahdo qur-aanku waa makhluuq ninka takfiirin way asaga gaalabo alimaam suxnuun tilmiidu malik min asxaabi malik wuxuu man tawaqafa fii kufri man saba rasuul fahuwa kaafir ninkii ka joogsada ee ku dhaci waaya inuu gaalaysiiye ninka nabiga caayay asagaa gaalabo kii caay iska badaa adiga gaalaysiin waaye ayaa gaaloobahaya ibnu taymiya wuxuu odhan doonaa isaguna caliy ninka caabuda ilahnimo ka aaminsan axadka gaalaysiin waay isaga gaalab ayb marka masaladu masale ka baxsan way alkufaar asliyuun muntasimiintay u gudbaysaa aw shaka ama wuxuu ka ishakiyey fii kufrihim ilaa an qaala ilaa uu sheekhu yidhi waman qaala ruuxi yidhahd hadal dheer baa meesha ku jiro qiimo badan kitaabkan kashaafu lqinaac can matni liqnaac in la akhriya baabkan ku saabsan xukmi murtad waa fiican tafaasiil badan baa ku jirta iyo khulaasadii ra'yu lxanaabila fi اtakfiir wاlkufr ilaa an qaala ila yidhi waman qaala ruux yidhaahda ana muxtaajun anugu waxaan u baahnay ilaa muxamadin nabi moxamed sal slam fii cilmi aahir cilmiga daahirka shareecadan oga baahanay duuna cilmi lbaain cilmiga hoose laduniga ah ee haybiyaadka ah iyo mxuu ah ruuxiyaadka ah iyo in mxuu ahaay ilaahay lala xidhiidha iyo jibriilba lala xidhiir si toos ah, oo nabiga aan la marin nabiga uma baahnibo waxay kaloo yidhahdeen cilmu lxaqiiqati wa cilmu shariica marna way yidhahdaan ana muxtaaju ilaa muxamadin fii cilmi shariica duuna cilmi اlxaqiiqa xaqiiqe iyo baatinku waa isku mid cilmi hoosaa jira oo kitaabka iyo sunnada iyo qur-aankan aad akhrinaysaan adiladan macnaha guud ee tusaysa mooyeen macna hoosoo libidhsan oy awliyadu garanhayaan baa jiray kuleeyi ma aayaddan cadee bannaanka taale ninka carabiga yaqaano uu fahmaayo lafdiga dalaalada luqawiga ah ee uu leeyahy waxaan ka inbaa jira waxbaa ku hoos naban qolyaha ajruumiga yaqaana ee naxwada iyo carabiyada fahamkan korey fahmayaan kitaabka ilaah iyo alfaada rasuulka fahmaan ka ahaynoo laduni ah oo min allahi ka yimaada anagu leenahay yidhahde marka nabigu cilmiga koree daahirkan ka qadanayna cilmigan hoosta ah waa alaab anaga ilaahay noo qariya yidhaahdeen kuwa hawshaa aaminsanna gaalow murtaduun waa ina siyaasadeen mooye nabi maxamed ay diidan yihiin waa nin nabiga ku kufriyey ninka yidhi nabi maxamed waxaan u baahanahay oo cilmiga daahirka marka laga hadlayo hoos hadii loo dego anaaba asaga ka fiican wey waxbana ogaama baahni marka wauna siyaasadaysay mooyeene macnahaadu waa maxay nabigaa diidan tahay ayib adiga ninkii beeniyey ee kor iyo hoosba nabiga beeniyey iyo kii hoosta ka beenshay korna ka taageera isku midun weeye xagga xukumka xaqiiqiga ee muxuu ahay cinda allah waman qaala ana muxtaajun ilaa muxamadin ilaa shariicati muxamed fii cilmi daahiri duuna cilmi اlbaطini aw amase qaala yidhaahda ina min alwliyaai wliyada waxaa ka mida <clears throat> warkaani mxuu ahaay warkii ay ku doodahayeen suufiyada taqriiban ayb ay la soo taagnaayeen nabi khadar hawlihiisi baan gelaynaa cilmi laduni a jira munaaqibka manaaqibka cafwan almanaaqib wey manaaqibku waxa ku qoran waxaa wey ma fahmi kartaan hawl hoosaa jirta daahirkan kore kufri baad u qaadanaysaan iyo gaalnimo laakiin alaabba ay awliyadu fahmi karaan baa ku hoosnabaan oo baxru buxuura ma geli kartaan wahaabiyaatiin weligiinba dushaasad orodaan hoos u daga warkay la taagnaayeen wey meel kasta hawshaan waa taagan tahay aw qaala wuxuu uhi ina min alwliyaai waa dhowey qolyaha akhwaanka ah waxay shareecada u qaybiyeen qishri iyo lubaab diinta qolof kore oy leedahay diir iyo qolof iyo dhuux hoose marka wahaabiyadu wax ku nafbaxeen baa le qolofti geedku wuxuu leeyahay eh, dir qolof buu leeyahay maydhax buu leeyahay laf muxuu leeyahay mxuu ahaay lud kore kadibna dhuux hoosaa loo taga oo madow oo adag marka dhuuxa hoose lagu kala bix bay leeyihin waxaanaad waddaan gar la sii daayey iyo qori lala ordo la jahaaday iyo gaal lala dagaalamay iyo wax la tagfiiriye iyo salaad waha mxuu ahaay la kala taago saf la sime iyo gacanta kor la saare iyo mxuu ahaay layskala bixiyo la sujuud hawlahan waa waagadii iyo boonshihii diinta weeye iska tuura waxaan attaqwa haahuna hawlaha aqoon bay balatan kutubba bay ka qoreen ilaah lagu nafbaxay oo aada loo radiyey laa jazaahum ullahu khayran qolyahaas shaar diineed nin kugu dagaa kugu daran shaar diineed kugu daga kadibna ku minjaxaabiyey wax ka daran lama arko aw qaala ama ina min alwliyaai awliyada waxaa ka mida man duul baa ka mida yasachu ay u suuragelayso alkhuruuju inuu ka baxo can shariicatihi shariicati moxamed wliyada heer waxaa jira hadday gaadhaan takaaliiftooda ay ka dhicin niman baa soon lagu yeelanayn oon salaad lagu yeelayn ayib wa qaaluu yaa haada tarakta salaataka walam yaclamu anii usallii bimakati warkii weeyahade ma ogtahay waxay dheheen bu salaadii ka tagtay duur maadaan tukan casar maadaan tukan cisho maadaan tukan warba oma hayaan bur anu agee ku tukada makaan ku tukadaaba salaaduba xamar iyo nairobi igama saxda bu sideeduba salaaduhu nairobi iyo xamar iyo muxuu ahay soomaaliya igama asaxdee anugu waxaan ku tukadaa <laughs> xaramka warkaasuu la taagan yahay qaaluu ya hada tarakta salaatka wlam yaclamuu anii usalii bimakati <clears throat> man yasachu lkhuruuja can shariicati waxaa jira yidhaahdeen waa haaulaai tajawharu alrajul idaa tajawhara riyaadood wadaysaa khalwaad gelaysaa arbaciinaad sitiinaad sabciinaad tisciinaad kumaan um, kun maalmood baad wardi wadi biyahaad iska dayni gaajadaad isku dili waad rafaadi waad socon waagadan wax lagu dhi qaraxday saafi baad noqotay waxaad ka baxday khadkii bashariyada o dhan ka baxday waxaad gashay laynkii iyo khadkii malaa'igta fulaan ibnu fulaan alaana tajawhara macdan buu noqday wey waag hore ahayd iyo waxaad ahayd saalo iyo digaad ahayd digafuri baad ahayd marka waad baastay waxaad gaada darajo aan wax sharciga ah lagaaga baahnayn addoommahan waxaa sharciga loo saaraa oo waajibka iyo muxaramaadka iyo diinta loo saaray in lagu xakameeyo lijaanwey iyo xakamo lagu hayo faraska iyo baqalka iyo dameerka haddaan xakamo lagu qabaanin waa kharin mahaya waa antaraarahaya meeshu doonu marahaya shareecada axkaamteedu waxay ahaayeen bay yidhaahdeen waa lijaan iyo xakamo lagu hayay bini aadamka laakiin farasku mar hadduu noqdo hayiin oo uu gaadho heer uu ku soconaya amarka iyo rabitaanka ninka saara ama wada lijaan ooma bahan waa laga bixinaya lijaanka annagu heer waxaan gaadhnay aan u baahanayn muxuu ahaayey xakamo iyo lijaan aan loo baahnayn oo hogaan aan loo baahnayn oon seetiya dabar loo baahnayn waxaan gaarnay darajat اlmalaa'ikai اlmuqarabiin maca salaam marka salaad iyo soon iyo xaj iyo zako wax kasta wax waajibadoo nasaaraanba ma jiro muxaramaadka wax kasta waa noo banaaya beenta khamrada zinada khaniisnimada wax kasta diyaar wey baktiga waad cunaysa sidaa darteed qolya waxaa jira haweenka fuula oo gabdhaha yidhahdaan bawdya caalim taabtay cadaab ma taabtaba bawdi caalim taabta cadaab ma taabto ayb siduu u galay khayr ha u galo khayr weeye ayb gabadha waa maxay waa awliye mxuu ahaay waa sheekha khaadimkiisii wey niman noocaasa soomaliya dhoobnaayeen raggaan garanhayuu magacaabi karaa jira aminkan qayba ka nool waa dhooba yihiin marka qolyaha noocaasuu sheekhu ka hadlaya wa ana min alwliyaa'i man yasachu alkhuruuju can shariicatihi kamaa wasica alkhadra alkhuruuju can shariicati muusa calayhi salaatu wasalaam ayib sheekh xasan in badan baan kuu sheegay aduu madheeraad ka timid howlahan lama socotid idinka nodisn haddaad tihiin dhibkaan idama soo gaadhin laakiin xagga markaad gaadho waxaas wax ka daran baad arkaysaa qolyo aaminsan waxaa wax ka daran baad arki doontaa laakiin idinku ilaahay baa xoogo idinku dharqabtay hawsha idama soo gaadhin ayib kuwa waxaanu aragnay aaminsan qoys dhan oo meel deganoo reer hebel la yidhaahdo oo yaraan ay ka ciidmayso muxuu ahay laba kun oo nin ayib ayuu hi gabdhahoo dhanba carshi raxmaan ba iga marsanyi kulligood siday adhig bu dhex boodahaya orgi riica lagu daray wan sumalo ida lagu sii daayo wey gabadhun waxay aaminsan tahay hadduu sheekhuba soo fiiriyo jannadooda waa diyaar tuu boodo sidii orgigu uu boodaaba janno gashayba gabdhaha ree hebel buudha diiwaanka carshuraxmaan ba iga meersan yihiin waxaa dhacday in gabadh walaalkeed lix walaalaheeda ay nool yihiin oy la joogaan oo xaamilo lix bilood la arkay waa sidee sayidka na waa sidee baa le sayidka weydiiyeyta lama hadlaayo maa sha allah khayr wey xoolaha lagu darhayaa sheekh xasan ma ogtaha de hadda ma wixii af kama sheegi karre oo hadda hebel in hebel mimaanku dhahaad oo lagu kala dareersaa gebigeedaba hawshaa inaga da hawshaa inaga da kamaa wasica alkhadar alkhuruuju sida khadir ogu waasac noqotay alkhuruuju inuu ka baxo can shariicati muusa nebiyulaahi khadir axkaam wuxuu la yimid khilaafsan daahiran muxuu ahaayey shareecadii nabi muuse nin wiil yaroo meel ku ciyaaroo madax fujiyey doon dhanoo bad dhex maray wax ka baxshay ayib marka howlahaas marka la fiiriyo daahiran fasaad wey doon bad dhex yaacaysa oo bartamaha badda maraysa alwaxa laga bixiyo oo biyuha soo galeen baa dhici karta meesha lagu halaagsamo ilmo yaroon qaan gaadhan ama muxuu ahaaye aadan dembi ku ogeyn baaliq baa allaha ka dhige axad aadama meel ku ciyaarayo wax dambi adag madaxa fuji hadda waa nabi muuse ka dagaalamay laakiin nabiyulaahi khadir shareeca ka khilaafsan shareecada nabi muuse lamuusan imanine calima maa lam yaclam muusa wuxuu ogaa keliya xog uusan nabi muuse haynin ragna waa kale aqoon badan yihin wa fowqa kulli dii cilmin caliim nabiyullaahi khadir wuxuu ogaa oo ilaahay xaggiisa ka ogaaday wmaa facaltu can amri dalika tawiilu maa lam tatic calayhi sabra buu ku yidhi hawsha anugu aan la imid wiilka aan dilay doonta aan fujiyey derbiga aan toosiyey hawlahaan sameeyey ee nimankii weliba mxuu ahay naga seexdaan u habeeyey hawlahaasoo dhanba anugu talatayda ma ahaynbu talatayda a kuma samaynin rabbi baa soo guurinhaya in amar uu ku socday ayb <clears throat> marka waa maxay waxay dhaheen halkaas belaaya ka baxday cinda asuufiya walqabuuriyiin iyo mushrikiintu khadar waa weli agtooda say u marsadaan kaarkooda ugu xuqdaan idan khadir weli buu ahaa nabi ma ahayn rasuulla ma ahayn bay yidhahdeen ma ahayn muxuu ahaa weli buu ahaa awliya ilaahi marka awliyada waxay gaadhi kartaa cilmu lxaqiiqa wa cilmi lbain laduni oy markaa u sahlahaya inayba ka baxaan shareecadoo dhanba shareecadii nabi muuse iyo diintuu wadoo dhan buu khilaafay hawlo kanu la yimid lannahu weliba cilmi laduni haystay ayb calima alxaqiiqa amaa muuse wuxuu dul taagnaa cilmu shariica waa cilmu daahir khadir oo weli ana wuxuu aaday cilmi mxuu ahay aladuni albaini alxaqiiqi halkaasuu mara yidhahdeen laakiin kitaabka ilahi wuxuu caddaynayaa inuu yahay nabiyullaahi khadir uu nebi yahay ayib cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min laduna cilma ayb nabiga waa lgu yidhi wainaka latulaqa qur'aana min ladun xakiimin khabiir nafsa shay wey nabi maxamed waxaa lagu yidhi iyo waxyigan wuxuu kaaga yimaadaa min ladun xakiimin nabi khadir maxaa la min aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min laduna cilma nafsa shay wey wma arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin raxmadan laga hadlay waa raxmat nubuwa raxmat lwaxyi wey waxaa kaaga daran intaasoo dhanba waxaa lagu gebagabeeyey wamaa facaltu can amrii yaa sameey ilahay baa amarka bixiyey wamaa facaltu can amri dalika ta'wiilu maa lam tastac calayhi sabra howlaha aad xamili weyda nabi muusow fasirkoodii wakaas ladunaladun ma jire nabigan waxyi buu ka ogaaday nabi maxamed saxaabada markuu la joogo waxyaaba badan aysan buu nabigu samaynay nabi alla maxataa u yeeshay u kaadiya maxaa yeelay nabigu xog buu hayaa sulxulxudaybiya waa inagii soo maray dhaqamo iyo go go'aamo qallafsan daahiran marka la fiiriyo oo ninkan xog haynin uu markuu eega la qallafsan buu nabigu ku kacay oo nabigu s sl slm saxaabadu markay qoonsadeen ka cumar ay qoonsadeen nabig wuxuu ku ukaadiya inii rasuulu llaahi walastu acsiih wahwa naasiri anugu rasuul ilaahay baan ahay ilaahayna caasiima asagaana ii gargaari amar baan ku socdaa wey hawshaan aad u aragtaan inay shar tahay khayr bay noqone daaya nabi allow had shardiga aad gashee ah ninkii noo yimaada ee muslima in gaala loo celiyo waa sidee nabig wuxuu yihi ninkaan celinee gaalooba ilahay naar ha ku fogeeyo ninkii laakiin intaan celinee adkaysta ilaahay faraj buu deg degu siin doonaa hal ninoo la ma gaaloobin ilaahayna kulli faraj buu siiyey sulxiga asagaana muslimiintu waxay ka faa'iideen muxuu ahaay waxaysan faaideen toban sano ay faaideen ka faaideen yacni ambiyadu iyo ilaahay muxuu ahaay rusushiisu cilmi khaas oo ilaahay u waxyooday bay xog badan ku ogaanayaan nabi muuse marka xog uusan haynin baa khadir la siiyey ambiyaduna isku cilmi waa kala aqoon badan yihiin waa kala fadli badan yihiin ayib bal ninka faadilka afdalka ah xog ka maqan baa nin mafduula u hayn kara waxaa laisku ogyahay muusa inuu ka fadli badan yahay khadir oo muusa afdala min khadir laakiin waxaa laga yaabaa ninkaad ka fadli badan tahay eed ka aqoon badan tahay masaa'il dhowra inuu kaaga fiican yahay ayib aw sheekh caalima weyn ba madaahib badan iyo funuun badan yaqaan nin baa asagoo waa dhoweed wax bilaabay xoguu jacbursaday dhowr mas-uul ku nafbaxaya aad buu yaqaana dhowrkaas aduuba kaaga fiican yahayba marka meeluhu kaaga fiicinaa waxaan dhahaynaa asaga kaa saxan inta kale adaa kaaga fiican hadde nebiyulaahi muusa marka cilmi uun haynin buu khadir hayay waxna ku xukumay markii la weydiiy uui doontaani waxaa weeye anigu fasaad ma samaynine nin boqor ah oo daalim oo jabbaar ah oo doonti fiicanba dhacaa iska jira wuba dhacaaba doonti fiicanba weerar buu qaadi doomaha badda ku jiro dhan ururin tii u bogo iska qaadanhaya doontanna masaakiin baa ku kallumaysanaysaybu masaakiin baa ku shaqaysata xoog biyo cabaal ka raadsata wayna fiican tahay hadduu arka wuu dhacahaya hawshaasna waxaan ku ogaaday biwaxyin waqayb saasaan faaradtu an aciibaha weliba edabtiisa u fiirsan nabiyullaahi khadar anaa doonay inaan ceebayoon khariiba buuli aniga ilaahay baa doonay ma dhihin fa aradtu an aciibaha wiilkii madaxa la fujiyey wa ama alghulaam fakaana abawaahu mu'minayn labada waalid waa muminiin muslimiina fakhashiina an yulhiqahumaa tuqyaana wa kufra fakhashiina waxaanu ka cabsannay ilahay baa ilaan amray halka waa jamciya damiirkii fakhashiina an yulhiqahumaa maxaa yeelay dhan marka laga fiiriya waa fasaad naf aan wax dembi a in madaxa la fujiyo la dilo ayib xaggana waa maslaxo in laba waalid laga badbaadiya gaalnimo iyo kufri wiilkan ay xaggiisa ka imanaysa ilmaha waa jecel yihiin waa ubadkoodii hadhow labadii waalid wuu aafaynaya wuuba gaalaysiinba diintu ka saarayso u wado ayaguna ilmahooda u daba taagan yihiin fakhashiina an yuriiqahumaa tuqyaana wa kufra idan fakhashiina waa xagga marka sababkii dilka keenay derbigii la toosiyo dumahaye sii socday asagu waa maslaxa maxda weeye waa wanaag iyo ammaan bannaanka taalla aahiran wa baainan markay saa tahay ilahay buu u tiri faaraada rabuka an yabluga ashudahuma wayastakhrija kanzahuma raxmata min rabbik wma facaltu can amri dalika tawiilu maa lam tastac calayhi sabra masale bannaanka taalla wey nabiyullaahi khadr bana alaxkaama cala almasaalix walmafaasid masaalix iyo mafaasidu asaguu og yahay bicilmi illahi ku ogaaday wa biwaxyihi iyo wax ku dhisay ee shareeca kamuusan bixin wax sharci uu ka baxay iyo shareeco uu ka booday midna ma jiraan aaniya nabi muuse in loo diray khadri yaa sheegay in isku shareecaan yaa kuu sheegay ayib xadiidkan wuxuu caddeeyey inaka calaa cilmin callamakahu llah muusew adu cilmi baad ku taaganta iyo diin ilaahay ku baray wa ana calaa cilmin callamanihi illaah anuguna cilmi baan ku socdaa ilahay ibaray asagaba caddaynhayaba anugu cilmi iyo wax ilaahay bare baan ku socdaa aduguna mid baad ku socota isku soo daro cilmigayga iyo kaadu ka ilaahay marka loo badhiga kama gaarhaan shimbirta hadda ku dhacday mxuu ahaay qoomaalka iyo mxuu ahaay gadowga doonta intay ku istaagtay biyaha qubqub ka siisay baddaa maxay ka qaaday bu waba kamaysa qaadan buu cilmigayga iyo kaadu marka laisku geey waa cilmu lkhalaa'iqi ilaahay cilmigiiso baddaas shimbirku intuu ka qaaday in oma dhigmaanba nabi wey hawl sharxayo diin faahinaya nabi muusena u qiray diintiisii cilmigiisii isaguna kiisi qirtay xukumkana ku dhisa cala alaxkaami cala almasaalixi wاlmafaasid allatii ulimat biwayin allatii culimat biwaxyin nafsa shay wey marka nabiyulaahi muusa wuxuu shabahaa cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu buu shabahaa fii sulx nabi khadirna wuxuu shabahaa nabi maxamed wuxuu sameeyey fii sulx xudaybiya maxaa yeele bu buu ogaa biwaxyin buuna ku ogaaday yaqiinan waana jamiyey nafsa shay wey marka meesha wax laga qodqodo ma laakiin warkaan ninkan ku aragno oydaa sharca nabi maxamed baa laga bixi karaa oo jidad kala furan oo malaa'ig baan la xidhiidhi aw xadidnii rabbi can qalbi sheekebare ninka la yimaada leexadan kawaankaan geynayna meesha geela lagu shaaruqo baanu ku shaaruqayna haddaan tabar helowey waa la kawaamahaya kamaa wasaca alkhadira alkhuruuju can shariicati muusa fahwa kaafirun sidaa ninkii yidhaahda waa kaafir hada biijmac waman sawaqa itibaaca shariicatin e, e, e, hayra sharci illaah fahwa kaafirun ijmacan buu le ibnu taymiya raxmat ullah ta aleyh ninkii banneeya ama socodsiiya ama u jid bixiya ama u qil bixiya in sharci kale la raaci karo qaanuun dastuur mxuu ahaay cilmi laduni cilmu lxaqiiqa sheeka beraley ninkii la yimaado sharcigaa laga bixi karaa waxaa weeye waa kaafirun ijmacan haulaai aladiina yusharicuuna alqawaaniin wاdasaatiir alwadciya dadkana ku maamulahaya waa kafaratun biijmaci salaf saalix murtaduun wain salluu waxajuu wazakuu wazacamuu anahum muslimuun hawshaasi muran mala hawshaa laska waman saba ruuxi caaya aلصaxaabata radi allahu tacaala canhum ajmaciin saxadoo dhan buu caayay diintoodii buu duray islaamnimadoodii waa kaafirun biijmac salaf mar haddii saxaabadiiba aad u dhigatay maxaad doonaad abubakar cumar cumaan caliy saxaabo dhan baa tiri waa gaaloobeen kan raafida siday sheegeen aw nafaran qaliilan in yaro miqdaad iyo bilaal iyo cali iyo camaar iyo rag yaroy soo reebeen abudar alkhifaari abu darda iyo rag aan tiro tobana gaadhin nin bay soo reebay intooda kale way gaaloobeen bay dheheen ayagaa gaala ah kuwa kaasaaidii baa gaal ayib oo ninka taageersan baa gaala oo ninka xataa ka shakiya inuu gaal yahay baa gaaloobay mararka qaarkood ayib inay gaalan yihiin waman saba asaxaabata radia allahu tacaala aw amase waaxidan minhum ama axad saxaabada ka miduu caayay diintiisibuu durahaya wakhtarana waxaa la xidhiidhsaday bisabihi cayduu saxaabada caayahayo dacwa sheegasho uu sheeganayo weliba ana caliyan ilaahun saxaaba uu isku daray asagoo aaminsan cali in la baryi karo oo uu yahay ilah waa maxay waa macbuud ayib saxaabadii buu caayahayaa sheekh cabdiqaadir in la baryi karana waa aaminsan yahay saxaabadii buu caayahayaa cali in la baryi karo la tuug karo oo ilah yahayna waa aaminsan yahay aw amase wuxuu ku daray intaas ama gooni ahaan bay gaalnimo uta intan dan aw ana jibriila khaalita jibriil baa markuu waxyiga soo wada gafay bay yidhahdeen qolya ka ah raafidada ayib waxyi baa loo soo dhiibay jibriil waxaa la yidhi cali ku deji oo qur'aankan cali u gee cali baa si loogu soc jibriil baa khaldamay maxamed iyo cali isgarab jibriil maxamed buu u waxyooday ushi maxamed bay ku dhacday waa khalad iyo sakati uu galay jibriil bay ee waxyiga waxaa iska iyo diinta iyo qur-aanka lagu waday cali marka jibriil baa khaldamay walidaalika maxamed rasul buu saa noqday ilahina khaaladka faruh ka qaaday mar haddii malaggiiba uu khaldamay ayib warkaasay la soo istaageen haaulaai kafaratu murtaduun <clears throat> falaa shakka muran ma laha fii kufri haada ninkii qaba cali inuu ilaah yahay ama jibriil khaldamay waxii ku khaldamay bal laa shakka muran waxaan lahaynoo shako ku jirin fii kufri man ruux gaalnimadii tawaqafa ka joogsad oo ka shakiyay fii takfiirihi asaga gaalaysiintiisa haadaa nasu ibnu taymiya raxmat tacala calayh wuxuu sheegay ana jibriila halia inda nuuul way ayb falaa shaka fii kufri hada kan inuu gaal yahay waxaan ninkaa qaba sidaa qaba inuu gaal yahay shaki kuma jiro bal laa shaka waxaan shiki ku jirin fii kufri man ruux gaalaysiintii tawaqafa ka joogsaday fii takfiiriha sa in la gaalaysiiyo ayb atawaquf can takfiir اlkaafiri kaafirku waa inaga soo tilmaan laba mid un weeye ama kaafir asli aw kaafir muntasib kaafirka asliga waa laba qaybood dawaa'if iyo qabaa'il iyo umam kaafira kalyahuud wاlnasaara wاlmajuus wاlwathaniya wاlbuudiya ilaa aakhiriha ayagoo ninkii takfiirin waa isagaa gaaloobahaya liannahu waa shakun fi diin اlislaam wey waana qadx fi اdiin اlislaami ayib waana tasxiix iyo taskiya lidiin اlkufri wاطaaguut alqabaa'il wاطawaa'if alkaafira alasliya ninka takfiirin waa gaaloobahaya wakadalika alacyaan afraadooda ninkii takfiirin waaya yahuudi baad ogtahay ninkan yahuudi waa fardi waxaad ogtahay inuu nasraani yahay waxaad ogtahay inuu buud yahay inuu muxuu ahaaye siikh yahay waxaad og tahay sinkasinkaa kuwa loo yaqaan waxaad og inuu yahay muxuu ahaaye majuusi fardi weeye haddaad xataa fardigaa takfiir oad galabaysa qabaa'ilkoodii iyo ummadahoodii iyo afraadoodu waa isku mid ayib waxaa la a fardi ilaahay gooni u magacaabay gaalnimadiisa asagoo mushrik ah ama waani ah baaba gooni loo sii magacaabay nafsa shay wey ka gooni ilaahay u magacaabay iyo fardiga goonida yahuudi waa isku mid kala qaad uma baahno alladii kafarahu allahu caynan wa rasuuluhu caynan iyo ninkaad og tahay inuu ka yahay min طaa'ifa kaafira asliya yahuudi wey waa nasraani waa waani waa majuusi waa buudi tukafirhu caynan haddaad ka joogsatana ood ka shikidan adaa gaaloobahaya qolyaha halkaasay kaaga tageen alkufaar almuntasibuun ayaguna waa soo gelahaya waxaan leenahay waxaa ka mid a man ajmacat اlummatu calaa kufrihi wa takfiirihi ninkii takfiirin waaya waa gaaloobahaya sidaa darteed baa ibnu muqri ibn اlmaqari cafwan ashaafici saaxib اrawd rawd اaalib fii mxu ikhtisaari rawd اaalibiin linawowi wuxuu leeyay waman shaka watawaqafa fii takfiiri طaa'ifati ibni carabi fahuwa kaafir buu taagan yahay lanna wuxuu u arkaa طaa'ifat ibni carabi dahara kufruha washtahara washaaca bayna اlumam ayib marka ninkii gaalaysiin waaya asagaa gaal u taagan yahay masalada ah man tawaqafa fii kufri اlkaafir iyo man lam yukafir اlkaafir fahuwa kaafir qaacidadaas laysat maxsuura aw qaasira fi اlkufaar اlasliyiin cinda ahli اlcilm waa anaga soo mara alimaam mxuu ahaay yaziid bn haruun alwaasiti wakiici ibnu cuyayna a'imo badan waxay man tawaqaf man shaka fii kufri man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir ninka ka shekeeya ama ka joogsada gaal ah jahmiyada rag baa ku maray alimaam ibnu taymiya wuxuu yihi ninka aaminsan cali in la bari karoo la caabudi karo ninka inuu gaal yahay ninka ka joogsadae ka sheke isaga gaala ninka yidhaahda jibriil baa khaldamay oo waxyiga la garan maray nabi eh, cali oo xagga ku shubay khalatan ayib asna waa gaal ninkii takfiirin waayana asaga waa gaaloobahaya wuxuu ku daray aimadu ku dareen qolyaha waxay qabaan qur qayb baa ka maqan oo waa naaqis haaf weeye ayaguna waa gaalo ninka ka shakeynaya gali asagaa gaaloobaya maca annahum muntasibuuna ilaislaam islaam bay sheegeen waa tukadaan waa soomaan waa salaadaan waa xajiyaan waa tagaan waa socdaan waxay shekh islaam ku daray raxmat taala calayh alimaam suxnuun asagu wuxuu qabaa asna yidhi sabu اlambiyaai kufr wman twaqafa fii kufri man saba الnabiya fahuwa kaafiru ninkii ka shakaysna waa gaaloobaya hawshu hawl ku xidhan ma aha alkaafir اlasliy alkaafir اlmuntasib aladii dahara kufruhu ninkii ka tawaqufana waa la mid biduuni cudrin sharciy maanic baa ku qumay waan fahmi karaa inaad la timaado laakiin maya ahlu qiblo wey waa muntasib ila اlislaam ha ku degdegin ha degdeg u kaadayso ninkaan hawshuna ku dhec maad ka ma kuu sugnaatay nabiga inuu caayay ninkan inuu gaal yahay nabiga in la caayay inay gaalnimo taha ninkan maku dhacaa ah xukun een een haddaad ka tiraado waa kuu dhammaatay bacdama aad hawshaa ogaatay wax cudurdaaroo sharcina uusan muuqanin meeshan cudurdaarka geli kara muxuu yahay waa ali kara faqad halkan cudurdaar geli kara waa waa in lagu darqiya bas a ah jahli iyo ta'wiil iyo muxuu ahaay wixii la halmaala lagugu cudurdaari maayo ya majnuun baa mata markaa tahay miyad waalanta mise miga qabtaa warka iga soo gaabiyo waad gaaloobaysa ya nin sarqaansan baa nabiga cahay leexadaan saarayna waa gaaloobahaya wuxuu ku sarqaamay khamro iyo wax xaaraana oon bannaanay kadibna nabigii buu gaadiyey rasuulkii malaa'igta waa gaaloobahaya hadaa huwa raajix wadaadihii la gaaloobayna waa jiraan oo majnuunka ilxaqi waa jiraan hawshaani marka waa in lagu baraarugo bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfirihi wa amaa man lacana saxaabata amaa ninka saxaabada lacnada aw qabaxa sabu saxaaba labaa loo kala qadaa acnun fii diinihi diintooda in la duro waa lagu gaaloobahaya ayib kulligood in la caayo oo caydaasoo ama diin u laabanaysa ama muxuu adduunya u laabanaysan waa lagu gaaloobaya sabuhum mulaqan waa kufri sida raajixa sabiga ama hu laabta diin oo gaalnimo lagu caayo ama munaafinimo ku cay ayb ama diin la-aan ku cay marba haddaad diintoodii wax ka sheegto kulligood waad gaaloobaysaa ayb haddaad kulligood ku tuhunto muxuu ahay cay aad ku sheegto adduunya fulaya ahayn kulligood bukhalay ahaayeen kulligood jahalay ahaayeen ayib adduunyaday jeclaayeen kulligood warka haddaad la timaadaad ku gaaloobaysa fardi min afraadihin baa yimid fardi afraadda saxaabada ka mida dayib haddaad caydo waxaan diintiisa u laabanaynin oon diintiisa aan u laabanaynin waxaa weeyaan inaadan ku gaaloobaynin baa raajixa waxaa tidhi hebel aqoon waa aqoon yara hebel hebel oo saxaabi ahaa jaahil buu ahaa muxuu ahaa nin bakhayluu ahaa fulay buu ahaa haadka roor ah howlahaasi waa lagugu tacsiiri waa lagu ganaaxaya shaabuug waa lagu bohbohayn oog inti maxkamad lagu geeyo oo lagu yara radiyo lagu yar qoye ayaa xoogo lagu jilcinhaya afartan ulood soddon konton labaatan boqol lagu dhufanaya waa lagu edbin laakiin gaalnimo lagu dili maayo ruux fulay wuu noqon karaa bakhayl wuu noqon karaa waa iska cudur adduunyo wey diin aan shuqul ku lahay laakiin haddaad kulligood diintoodii caydo ama ad tiraada kulli fulayay ahayn ilaahay iyo rasuulkiisan shajaace oga marati kaceen bukhalay ahayn sidqi iyo sakhaa iyo gacanfurid waa looga marati kacay munaafiqiin bay ahaayeen iimaan baa looga marhaati kacay mukadib baa tahay likitaabi wa rasuulihi baa tahay marka markaas waa gaal baa tahay dacnu saxaabati diinan aw dunyan kulligood la duray waa gaalnimo afraaddooda marka loo yimaado afraadda ilaahay subxaanahu wa tacaala oga mara kacay iimaan iyo wanaag iyo diin ninkii gooni u taabta asagu malgii baa galay ninkii gooni u taabta kaasu waa takdiib lilqur'an waa gaaloobahaya afraada laga hadlaha lagu gaaloobaynin waxaa weeye wax ka sheegooda fardafardan waa kuwa aan si goonaan loo magacaabin biiimaanihim wa islaamihim aan loo sheegin iyo wanaagooda iyo diintooda kuwaasi ayagu waxaa weye waa masala khilaafiya ayib laakiin muran lagama qabo inaad faasiq ku noqon inaad faasiq ku noqon oo lagugu shaabuugi oo lagugu tacsirin muran ma laha tii buu wa ama man lacana aw qabaxa ay saxaaba muطlaqan si gebi ahaan lacnatullah cala saxaabaa tiri qabaxahum ullah baa tiri ciyaadan bilah fa hada maxalu lkhilaaf maxalu khilaafku kan weeye ma gaalaysiinaynaa mise waan tafsiiqinaynaa tawaqafa axmadu axmed baa ka joogsaday fii takfiirihi wa qatlihi lacnigu waa habaar wey diin wax kamid a ah sheegin waad habaaraysaa qabaxahum ullah baa tiri ilah ha duleeyo dayib waad lacnaday naxariista allah ka fogeeyo habaarka noocaasoo kale ama lagu gaaloobi mise maya lasku hayaa culum waxay dhah waa tafsiiq laakiin sida raajixa waa inuu lagu gaaloobahayo qabaxahum ullah ilaahay baa mxuu aha sharafahum ullah wa karamahum lacanahum ullah ilaahay baa u naxariisto raalli ka noqday aba loogaya saxaabadu marka hawlahadan waa طacn fii diin illahi wa fii diini rasuulihi waa lagu baabi'inhaya sida raajixa lakiin axmed wuxuu laga gaabsado qaybtan dambe een khusayni diintoodii ee adugu ibtiraad la timid ah tawaqafa axmed axmed baa ka joogsaday fii takfiirihi ka in la gaalaysiiyo wa marka ku saabsan qadiyadan takfiirka iyo lagu gaaloobo sheekhu shacilaa ilaa saddex waraaqood ah saddex bog baan saddex bog ah kadib wuxuu u gudbay faslun fi sixir sheekhu marka sixirka wuxuu rabaa maadaama xilliga aad u badnaa inuu naqli yar oo kashaaf lqinaac can matni iqnaac uu soo gooriyo wuxuuna yidhi wayaxrumu tacalumu sixri sixirka in la bartaa xaaraana wa tacliimuhu dadka in la sii baraa xaaraana wa ficluhu in la samayna waa xaaraan inaad barato waa xaaraan inaad axad kale sixir barta waa xaaraan inaad samaysood wax sixirto waa xaaraan wahwa sixirkuna cuqadun waa guntimo wax la gunto xanjaa la qaadi oo suuf la qaadi oo waxbaa laisku xidho oo waxbaa dun la mareejin oo xun baa la min shar nafaahaati fi lcuqad annaafiaatina waa la ariyay ayib guntimay afuufaan balaaya ku ariyaan gaasaa laguu xidhahaya ama meel laguu dhigaya raafkaad ku qaadin adna waa lagu qaadahaya wahw cuqadu waa guntumo iyo ruqan tufmo jamcu ruqya wax la tufo wey iyo wa kalaamun hadal wey yatakalamu bihi saaxiru saaxirku uu ku hadlo guntumuu noqdaa wax la tufuu noqdaa oo la sheego jin la baryaa ka mid ahade baasha loo yaqaan jaljalutiyada ay soomalidu akhrin jireen boqol labaatan iyo sideed nuujina la akhriya la baryaa jaljalutiya la yidhahdaa soomaali galbeed aad baa looga isticmaala wadaadahooda qolyahooda khuraafiyiinta ah labada cirguduud bay akhriyaan maqhribkii gabalku masaa u dhaco bay la istaagahayaan waa adkaaru saxolmasa wey adkaaru saxolmasa labaatan iyo sideed ninoo jin oo la baryo wey boqorada jinka ayib mid banaan taaganoo farta taago bishkaylahin bishkaylahin qalna huudin tuuraanin kiriirin kuwa maxay tahay urtuuraan iyo mxuu ahaay bishkaylakh muxuu ahaa ayib waa asmaa jin weeye la baryo oo loo yeedho markaasay ku maxaad rabtaa reerkan caawa ardiya ka qabta bas adna hawlahoodii baad ay kaa rabin baad u qaban waad u sujuudi waxay kaa rabin baad sii ayaguna habeenkaas waardiya adag bay qabanhayaan miday wareemaan yimidu jooyaan ba ka dhigaan dadka meeshaa jooga balaayo wey jin baa la caabudaa nooc min asixr wa ruqan wa kalaamun yatakalamu bihi uu ku hadlo saaxirku aw yaktub ama wuu qoraa waraaq baad qoraysa hadda mid hindiba meelahan jooga ka mid ah, a soomaaliba aafeeyey caag toban litirlaqaad oo taxayla uu soo dhiibaa waraaqo wax ku soo sawira wax ku qorqora u keenaa guba dabgeliya qiiqeeda ku foorso ku unso biyahana cab waa saaxir wey meelahan fadhiista ayib malankub buu fadhiyaa ayib aada laskaga ilaaliya waraaqa mxuu ahay wuxuu qorana waa jira aw mase yacmal wuxuu samayn shay-an hawl buu samayn yuairu saamaynayo raadaynaya fii badani lmasxuuri kii la saxay jirkiisa raadkaaduu qaadi tintaaduu qaadi waxbuu samaynaya camal buu la iman adiga marka xanuun baad ka qadaysa aw mase wuxuu raadaynayaa fii caqlihi caqliga ruuxii masxuurkaa ruuxi maankiisa nin fiican oo badan oo wax kastaba fahma oo imtixaanka boqolkiiba boqol ku dhuftuu ahaa ibarba ninkii wuxuu fahmi karaa ma jiraan waa dhagax dabiin dameer buu noqonaya ninkii aw qalbi ama qalbigiisibay sixirku saamaynaya min hayri mubaasharatin asagoon ku taabanin asagoon ku taabanin oon sun ku siinin oon daawa kugu durin oo jirkaadaba ag marin buu ku sixrahaya ayib meel buu wax kuu dhig waad ka tallaabsan maca salaam halkaasaa tofontoof iyo cudur falkii la waayaad ka qaadaysa waa marka sixirku walahu xaqiiqatun wax jira wey walahu xaqiiqatun waxaa wey waa naqd iyo radd likalaami man qaala ana sixr laysa biaqiiqa sixirku xaqiiqa ma waa takhyiil adaa lagu moodsiin mooyeene waa indha saracaad bay sixirku xaqiiq jirta adaa wax lagu moodsiin waa sixru takhyiil waxaa lagu bishoolaya sixirku waa nucay badan yahay minhu maa huwa takhyiil wa minhu maa huwa sixrun xaqiiqatan yukhayalu ilayhi min sixrim annaha tascaa waa hawshii nabi muuse ku dhacday oo sixu takhiil weey nebi maxamed bay ku dhacay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu caaisha nabigu markay uu sixiray labiid alacam ibn alacsam alyahuudi ashayطaani saaxir almaarid markuu nabiga sixiray wuxuu u inuu haweenkiis u galmoonayo ama xaaskiisu u tagay mana jirin ayib waa ka udhib ah yar wey siirka noocaasa waa mid ka udhib yar siru takhiilku waa fudud yahay xataa qolyaha asxaabu ulqiga u fuday inay oo mxuu ahay qur-aan ku buubiyaan waa dhib yaryahay ayib waa indhasaraacaad sixirada kale waa fara badan yihin sixru ljunuun sixru lhawaatif sixru tamriid sixru tacdiil zawaaj walcamal waa noocyo fara badan baa jira sixruljunuunka oogu daran ruuxa waxaa loo sameeya sixir lagu waalhayo waa lala hadlahayaa hebel baa isoo fiirinhaya meeshaan wax ka maqlahaya daqadaa lai taagan yahay saasuu ku leeyahay hebel iyo hebeloo siiska taagan baa ixamanhaya war balaayadu maxay ahayd nooca u daran wey sixrulhawaatifu ka soo bilowdaa kadibna junuun bu isku bedela waa ka u dhib daran eh, in la cilaajiyo midka ugu daran wey ayb marka sixirku qayb xaqiiqiana waa jiraa takhiilla waa leeyahay markaa wada inkirinanayid laa taclamu xataa tunkir sheekhu marka tiibu ka hadlay walow xaqiiqatun wax jira weeye ma aha mala'awaal iyo takhiil fa minhu waxaa ka mid ah sixirkii maa yaqtulu sixir wax lagu dilaba kow ruux waa lagu dilhayaaba saaxir weyn baa hawsha samaynhaya ruux waa lagu dilhaya waa sabab min aasbaab ila ruux xabad baa lagu dilaa sun baa lagu dilaa ayib asbaab rux wax lagu dilaa jira sixirkuna waa asab wax lagu dilo wey ayib wa minhu waxaa ka mid a maa yumridu sixir xanuunkeena ruuxu gogoshaan buu jiifhaya xanuun buu ka bixi waya dhakhtar geed xagga saar muxuu ahaaye amr saar iskaan ha la saara negative wax ma qabo waana xanuunsan yahay ninkii waa la hayaa isagoo aad u xanuunsanoo naftu haysaa la geyn wuxuu qaba dhiig ka qaad saxara ka qaad candhuuf ka qaad toddoba dhig labaatan wad weligaaba eber ninka waa taa haya minhu maa yumrid wa minhu waxaa ka mid a sixirka maa ya'hudu alrajul can imra'atihi sixir haweenayda nin ka hor istaaga sixru rabti baa loo yaqaana ninku markuu bannaankaa joogo waa dareenkiisa waa jooga waa nin rag ah inuu xaaskiisa u galmood u rabaa dareenkiisa waa kacsan yaha waxba ma qabo islaanta ma soo aaday bahalkiiba calal buu noqonaya maro ayib uwa ku gudahayaaba xiniyihii isagoo dhabarkiiba tegaya dhabarka la arkiba maayaba waa dhib jira wey waa ku dhacda ragga sicirka marka aad buu u badanya sixir rabta nairobi aad buu ugu badanya wa minhu waxaa ka mida maa yaahudu rajul an imra'atihi baa ka mida haweenka waa ku dhacaa haweenka waa lagu sameeya haweenaydu bannaanka markuu iska cafa ninkeedu markuu u dhawaado xanuunsanba xanuun baa keliyaha laga geli xubinka taranka laga geli way xanuunsan ubcdaa xanuuni nafti baa qabanaysaba ninkeedaba inay isarkaan cudur ogama horreeyaba way iska caafimaad qabtaa inta kale wadaadka ma isarkeen qaba ama ninka ma u dhowaatay cudur falkiila waa ku dhacaaya maalmaha luga dhulku jiidi naftaa qaban waa xanuunsanaysaa haweenkana waa lagu sameeyaa oo sixru takhwiir baa loo yaqaanaa inta badan sixru nasiifna waa noqdaa laakiin rag iyo dumar baa lagu sameeyaa wa minhu maa yaakhudu rajula can imra'ati wa minhu waxaa sixir ka mida ah maa yufariqu bayna wa zawjati sixir lagu kala geey reerka lagu dumiyaa sixru tafriiq baa la sixirkan sixru tafriiq ba asagu la yihahda waa la kala geyn haweenaydii ninkii qabay bahal buu la noqonba say iskaga caafaad qabta iskaga fiican tahay u nasan tahay markuu soo galo diiqad bayba dareemi guriga cayidhi ku noqon daaqadaha fura bay la kacaysa neef neefsi hawey raadinba asagaa culays ku ah markuu albaabka ka baxay nafisaysaa hadduu la soo hadlo way ku xanuunsan hadday aragto way ku xanuunsan marka isagaba loogama horeeyo nafsa shay ragguna noocaasaa jira haweenka lagu dirhaya si u fiican yahay haweenka u shukaansan ee maantu dhaa wax u reerin madax u taagi gurigiisa ma soo galay xanuun baaba ku dhiciba islaantaba ma arki karo mararka qaarkeed suuro kaleba lagugu tusi islaanta iyadoo qaab kalea iyadoo bahala iyadoo jin ah xubin meeshay ka fuxunsan lagaa tusaya halkan fiiri madaxeedu see ahaa muxuu ahaa waagaad gursatay maxaad u arki weyday maxay ahayd indha kaloo caaga lagu gelinayaa indhihii ficraa indhaha hankayn lagu gelin lahaya ayib tafriiq waa dhibadanya aad buu dhibadan yahay wa minhum guryaha lagu dumiyaa kan sixru sarfi baa loo yaqaanaa sixru sarfina waa la yihahdaa wa minhum maa yufariqu bayna almar'i wa zawjati ayib wa minhu waxaa ka mid a ila alaakhar sixir mxuu ahaye dadka laisku eh, diro midkood baa kii kala nacaya nooc ka mida wey sixir ma aha sixir hore tafriiqa nooc ka weeye wa minhu waxaa ka sixir baa kamid yubqidu necbaysiyo ku dira axaduhumaa midkood yubqidu axadahuma cafwan axadahumaa ila alaakhar midkood buu ku dirahyaa ka kale wa yuxabibu wa minhu waxaa wuxuu isjeclaydeen bayna itnayn sixrulcadfi baa kan loo yaqaana ama sixru taxbiib baa la yidhahdaa isku mid weeye sharciguna wuxuu u sixru tiwala atiwala ina aruqa wاtamaa'ima wاtiwalata shirk tiwaladu marka waa sixirka madiidadaan dhihi jirngu madiido hebel waa la madiideeyey gabarh baa oday usoo farsan lixdan jir iyadoo labaatan jir ama shan toban jir ah waxay dhihi dooni mahayo ma odayguna ah maya ima soo galo waxaa loo tegi saaxir weyn baa loo tegi qori baa loo soo dhiibi ama biyaa loo soo tufi ama tusbax waxaa lagu soo akhriya taabsii ama kusayd ama salaan baa la odhan gabadhi odayga bay daba dhigan nabaa ku sidee soo adigaan ku kari weyn maya nimaan asaga hayn ma ka soo hora asuu gabadha <laughs> waa u dhammaatayba dayib reer koonfureedka aad kan u yaqaana reer koonfureedka marka iyo baraawe iyo xamar iyo hawlahaas aadaa loo weydiiyey mm. reer baydhaboodkii reer bakoolka aad bay hawsha u yaqaanaan dayib madheera aad baa looga isticmaalaa madheera iyo doolow iyo suufta iyo hawsha waa ku badan tahay hawshaani sheekh xasan inuu yaqaana laga rag yaqaana hawsha ayadaa sheekh xasan ay <laughs> maya hawlahan yararka waa taqaanaane waxyaabaha waaweyn badan aqoonine ayb wa minhum maa yubqidu axadahumaa ila alaakhari wa yuxabibu bayna itnayn midkan weliba wadaadaha suufiyada nimaan aqoonin ma jiro waa yaryahay duqooyadooda suufiyada sixru taxbiibka iyo sixru tiwala iyo sixru tafriiqa midaan aqoonin waa yaryahay way ku shaqaystaan dayribu ku qoran yahay dayribiga ayb wa idaa aradta baa ku qoran cadfa axadin calaa aakhara atafriiqa bayna kada waad firinaysaa markay ninkii xaas isku rafaadaan ee isfuri waayaan ee fasakhi khulac socon waaya xataa waa la sameeyaa siray sameeyaan wey way ku shaqaystaanba inkam kale dhaqaale kale ma jirin tanay ka shaqaysan jireen madiidaynta iyo wax kala tuuridda iyo isu keenidda iyo howlahaas wayba bannaantay aaminsanaayeenba niman waaweyn oon qaraabanahay baa aaminsanaa oo saa iyagu aaminsan ku dhammaaday ayib waxaan inuu bannaanya waliba ka diindhiganaya iska badaa marka waa hawsha waa ku bannaantahay waaba la beri jiri markaa minhaajka lagu ahriyo xoogo axkaamta barato dayrabiga in lagu baro waa idaa aradta qasab wey xirhka si loo goyo qadhaasta loo maleego sixirka loo dhigo waa sixir waaba la baran jirayba kutub khaasuu lahaaba tii buu sheekhu ka hadlay raxmat ullahi tacaala calayh idan taas waa taswiirkii sixirku wuxuu ahaa wa waa ku gaaloobahayaa bitacallumihi barashadiisa sixirku waa kufri ayib wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaaiina kafaruu maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixr sababu takfiir wاlkufr tacalumu sixri wa tacliimuhu sulaymaan ma gaaloobin yuhuud iyo baktina been bay sheegeen ayib laakiin walaakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr wmaa yucallimaani bihi min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnat he falaa takfur ha gaaloobi sixirka lagu gaaloobaya tacalumuhu wa tacliimuhu wa ficluhu waa kofr inuu bannaan yahay ictiqaadkiisu waa gaalnimo kale ictiqaadu xillihi wa ibaaxatihi taa waa kufri kale laakiin hadda waxaa laga hadlaya waa ficluhu wa tacliimuhu wa tacalumuhu waa sabab kufri ah waa ficil kufri oo daahira wey ictiqaadka inoo dambeeye wayakfuru bitacalumihi barashadiisii buu ku gaaloobahaya iyo wa ficli inuu sameeyo sawaaءn waxaan kala qaad lahayn ictaqada taxriimah aw ibaaxatah ama inuu sixirku bannaan yahay aamin ama inuu xaaraan yahay aamin marba haddaad samayso waa ku gaaloobaysa ictiqaadu اlxilli waa kufr ictiqaadu xurmatiina waa iimaan laakiin adoo aaminsan inuu xaaraan yahay baad samaysay waxay la mid tahay adoo aaminsan asnaamta in la caabudo inay xaaraan tahay oo ilaahay hayrkii in la barya ay xaaraan tahay oo gaalada in loo hiiliyo muslimiinta lala jabiya ay xaaraan tahay baad aaminsan tahay waadna samaysa waxaad la jaan qaaday mxuu ahaayey eh, gaaladii weeraraysa muslimiinta baabi'inaysa ee iyo kenyaatiga iyo keyrkood baad ahayd baad la jaan qaaday muslimiinta la baabi'aysa waad ku gaaloobaysa haddaad doonta aamin oo aaminsanahu falka inuu xaaraan yahay war waxaana ku jirta waa maxay xaaraan wey laakiin xogoo biyo laan ka bay noqotay hebel waa inaan hortasiisuba kala baxno inay xaaraanta waan ogahay san laakiin marnaba hawshaas waan kala baxayna waa ku gaaloobaysa ictiqaad noo tari maayo caqiidada aday ku taallaa wixii aad aaminsanayd maxaad u fulin weyday mar haddaad khilaaftay khilaafkaad una fal kufri ama qowl kufriga lagugu takfiirinaya tiibu sheeku ka hadlaya sawaaun ictaqada taxriimahu aw ibaaxatahu kaladii sida midka oo kale yarkabu alximaara min maknasatin miknasa yarkabuljamaada idiin qoran haa wey alximaar wey yarkabu lximaara min makatana haa wey min miknas miknasatin wey meesha qashinka ayib asalka waxaa ku qoran kaladii yarkabu lximaar kaladii yarkabu lximaara min makkata ama kladii yarkabu ljamaada min maka ismaba qabanayso hade lakin asalka waxaa ku qoran kaladii yarkabu lximaar ayib hadal dheeroo soo socday wey hadal dheeroo soo socda weeyo sheekhu wuxuu ka soo hadlay qolyaha jin uu soo gaabiyey shekh sarba ku sameeyey qolya waxaa jinka jin muxuu ahaayey ku shaqaysta markuu ka soo hadlay sixirku haddana ku xijiyey sixirka tafaasi waxaa ka mid ah sameeya sixru takhyiil kan waa takhyiil nin baa wuxuu ku waxaan ahay muxuu ahaay wax kastaan awooda haye xaakim buu soo qaaday wuu ku fadhiisan xaakinka baaba la kicsi daaradii haw waa la duulahaya war xaainkan mxuu ahaa dayrada eh, noqday oo kula duulay miknasadu waaba xaainka waxaa kaloo noqon kartaa meesha qashinqubka qashinqubka ayib marka dameer buu ka soo fuulay min miknasatin aw miknasatin meel wa eh, qashinka lagu subo zabaala aw mxuu ahaay kunaasada eh, iyo wahayriha meelaan mxu aan miknasa ahayn buu ka fuulahaya fayaiiru bihi alximaaru dameerkii baa la duulahaya ama xaaqinkii baa la duuli filhawaa cirku la gelhaya akiilla waa noqdo indhahaada saracadba lagu ridaya sida mxuu ahay qolya waxaan arkay anugu odhan jiray hal buu meel keenhaya indhasaracad xule hash intaan ka galo afka yaan dabada ka baxaaya adoo fiirin buu hasha faruuheeda kala qaban juq waa gelhaya cabaar saad u sugi buu iyo ka dhacaya dhata dhulku bay taagan yahayba ninbaa aad kursi ku ahriyay waagi dambe markuu af kala qabta aad kursi ku bilaabay ninkuuna sl hashuu garab mar hayaaba garab socon agga dambu istaagi laakiin indhahaadi inasan racad baa lagugu sameeyey waxaad moodu intuu ka galo afka inuu dabada ka baxaayo ama intuu agga dambe ka soo galo af ka marka waa nooca nasaraada ka mida marka in ay marka sixru takhiil kugu sameeyaan oo indhahaadii qaab kale caag ay noqdaan oo wax kale aragto iyo in ay jin kaalmaystaan labadaa qaab wey inuu jin xambaarayo jin baad qaadahay jinku qayba duula ay oo hawadaa sara duula sidii shimbiraha u duula ay qayb xamaarata sidii maskii abeesooyinkii maansalo waa qayb sideennoo kale reer guuraa dhaqatana waa nabigu jinka saddexaas u qaybiyey jinku waa saddex qaybood qayb reer oo xoola dhaqato oo meela degoo dhisto oo degan dayib annagoo meel degan buu nagu biyo kulul nagu subay biyo baastuu nagu saydhay kaas laga raacahaya qolyaha waa qolya meela degan wey qolyana waaba xamaarato masas iyo abeesooyin iyo muulac iyo amuur bay noqonaya iyo halaq socdo wey qolyana way duulaan waa jin duulo oo sida shimbirha u duula wey qaybaha duula qaadahaya marka waa khaain jin la shaqeey ama jin baa qaaday ama sixru takhyiil buu kugu sameeyey dhahaadibu bedelay no intaas wey kaladii yarkabu alximaara min maknasatin aw min makatin wahayriha fayatilu fi lhawa asna waa saaxir wey wama aladii yaczim wuxuu galay mucazim nin loo yaqaan munajim kaahin caraaf musacbid niman noocaaso ayagoo laisku haya magaala mise waa mise waa muslimiin khilaafku khilaafkuna uu yar yahay oo loo badan inay muslimiin yihiin haddaysan markaa dab eh, dhib kale aysan la imaanin wuxuu inuu bannaaya aysan aaminin ama cilmu lhayb aysan sheeganin inaysan gaalo ahayn baa raajixsan oo la tafsiiqinayo ama la tacsiirahayo qolyahan dambe saaxir kastoo waa gal cala raajix waana madhabul almaalikiya walaxnaaf ayaa xoog badan waa riwaaya shahiira mxu cinda alxanaabila shaaficiyada qabto inuu muslim yahay saaxirku oo la tacsiirahayo hadduusan la imanin sixir e, mxuu ahay yukafaru bihi saaxibu wa ama aladii midka yaczimu wax ku akhrinhaya tacsiimku iyo casmadu waa alruqya tufahayo wa ama aladii yaczimu cala aljin jinku wax ku akhriya jinkaa loo yeedhyeedhi waa in kusoo sheega waa loo yeedhyeedhi qolyaha mingiska iyo booranha garaacow yaryeera qolyahan jinka ku saqaystee kutubta jinka wata ee sixirka u yeryeedha adkaar wax lagu sheegay oo ayaga magacyadooda ah iyo qaabka ayaga loo baryaa lagu barahaya waad tuugaysaa waad bari way imanhayaan hada waa mucazim cala ljin ayib wayazcum wuxuu sheegahayaa anahu asagu yajmacu jinka inuu soo ururiyo soo dejiyo soo degay soo deg bay qolyaha mingiska garaaca waaba loo yidhi waa loo ciyaari soo degay soo deg waanka maagadan bay imanhayaan waanu joognaa maxaan qabanaa marka aakan u banaya xagga dorka iska ilaaliya yaan qur-aan la arin yaan bismillahi la dhihin nalka damiya nalka damiya ah wax lagu samay ma taqaan nalka hala damiyo daaqada ha la xidho yaan bisin la akhriin yaan aayad kursi la akhriin yaan nagu dhex jira markay cabbaar wadaan soo degda wadaan ay afuufaan ay soo degi waayaan ya isbaarahayaan yaa nagu dhex jira mid wadaad kaga dhex dhunta kiibaa la saarahaya in soo tukada cishahoo fiican baa kudhe waa la saarahaya yaa nagu dhex jira haddana waxaa la fiirinayaa mid kaloo hawshan diidan waa la saari markay murtadiintiis ku soo hadhaan shayaadiintiis ku soo hadhaan kadib bay jinku imanaya markaasoo soo degaya waa la yaqaana hawsha macruuf wey ninka aan tegin yaraantiisa meel migis lagu garaacayo iyo boorane iyo hawsha lagu siraa <clears throat> wayacum wuxuu sheegahayaa anahu yajmacuha jinka inuu soo ururina soo dejinhayo fa tuiicuhu markaasay adeeci meeshaa waa idinka khaldanta ila tahay fa tuciihi baa idin qoran ya fa tuiihu baa idin qoran miya fa tuiicuhu baa saxa fa tuiicahu baa saxa oo asalka ku qoran jinkan u yeedhi waan amri way adeecayaan buui anugu waan xukumaaba markaan u yeedho oon wax ku ahriyo way iman hayaan kadibna waan isfahmayna falaa yakfuruka asagu gaaloobi maayo ayib ninka nin saas yidha jin baan u yeedhaa kadibna waan ururiyaa waxaan u sheegay fuliyaan waxaan leenahay waxaad u dirto ay kuga adeecaan hadduusan gaalnimo ahayn gaaloobi maysid marka horead u yeedhyeedhayso haddaadan gaalnimo iyo shirka ku dhicina gaaloobi maysid laakiin culummada muxaqiinta waxay xaqiijiyeen jinku inuusan adeecaynin shayaadiinta iyo u yeeritaanka ilaa man kafara wa ashraka billah ayib jin asagoo iskood isaga kaa taageero oo muslimiin way jiraan oo dadka qaarkii iskaga yimaada laakiin kuwaas waxun kuu sheegi ama waxbaad u sheegi way jiraan laakiin jin aad u yeryeeri oo kuu iman ood amri oo wax samayn haaliban waa jin aad ku gaalowday oo shirki iyo kufri gaaliban kugu rida wey ama aad xaaraan u bannaysata isaga darti marka marka horeed u yeeryeeraysa dadan gaalnimo ku dhicin ayib marka dambe ay soo degaan markaad amartan aadan gaalnimii xumaan ee shirki aadan amrin gaalnimo waad ka badbaadaysaa laakiin fasaadkiisaa badan hada almucazim waa la ganaaxi marka la ogaado waa la garaacahay wa yucazaru waa la ganaaxayaa tacziiran ganaaxid baliiqan xeel dheer intii la qabtaa si fiican loo jilcinaya waa la karbaash intii marya yar loo xidho oo loo khafiifiyo yaa si fiican loo garaacahaya nin muruq weynaa loo dhiibi waa la edbinhaya duuna alqatli laakiin la dili maayo maadaama aan gaalnimo aan lagu hayn ayb ninkan marka waa mucazimka cala ljin wakadalika alkaahin kaahinku waa kuma oo sheekhu waa sheegi doonaa iyo walcaraaf kaahinka iyo caraafkuna gaalaysiin mayno haddaysan gaalnima ku dhicin wey alkahaana ruuxa ku gaalaysiin mayno iyo caraafka kaahinu maxaa tahay walkaahinu huwa aladii lahu ra'yu min aljin waa ninka garabdaar jin uu leeya garabdaar ayib hebel garabdaar buu leeya somaliyadna waa taqaanaa jin baa la shaqeeya qaren bal hebeloo warran ninka hebela ah waa la waayey war lagama hayo wuxuu dhihi hebel miy ahaa beryahan ima imaanin ninka hebel ahaa laga warsuga bertii imaad beri baa loo iman wuxuu leeya hebel buu nabad qabaa magaal hebluu joogaa xooluhu soo gadgatay uu soo daahay xilligaasuu inigu soo aadan yahay jinkii baa intuu duulay oo soo raadiyay ba ninku soo arkay waa loo soo sheegay ogba la siinhayo talefoona isku daraan waa nimanka iska warqabaan ayb ma aha wax qayba oo og yahay ninkaan ma jire jinku ayagu wubay soo arkayaan waana kaasoo cod badan yihin waana duulaan sida diyaarada laga yaba inay isku maraan qaaradaha adduunka isku maraan saacado kooban way duulahayaan xoogta o dhan bay keedhahayaan kadib ya oo muxuu aaminhayaa jinku inay qayb og yihiin inuu qayb og yahay uu ku gaaloobahaya ninka aaminsan ku gaaloobahaya asago waa ku gaaloobahaya wاlkaahinu huwa اladii lahu ra'yun garabdaar buu leeyahay saaxibu min aljinni ka mida yaأtiihi u keena biاlahbaari wararka u keena idan ninka hadduusan dhihin wax cilmi qaybkan ogahay jin baa u yimaada xog buu siiyaa ku gaalaysiin mayno laakiin asagu hadduu aamin inuu qaybka wax ka ogyahay qaybkan ogaan karaba ana aclamu اlgayb muhayabaadka iyo makiibaadka baan ogahay marka caalim اlhayb ba hadduu dha marka waa gaaloobi iddacaa lhayb buu ku gaaloobi laakiin jin kuu yimido war kuu sheegay kuu gaalaysiin mayno laakiin waa lagu edbin ilaa nacaamadaad dursanaysaa caamadu ay kugu aafoobi ma hebel haa hebel u tag hadduu kuu sheegaya wiis warku ku siin hayaa marka balaayo kala lagu mudahayaaba caamadii baad buubsanaysaa ictiqaadkoodi baad aafaynaysaa caqiidadii saxrayd baad ka qaribaysaa marka waa lagu xawdinhayaa edab baa lagu yeeli haddii hawsha lagugu ogaado xisbadaa lagu dhiibi dayib marka si fiican bay kuu shaaruqahayaan si fiican baa lagu garaacahaya dib dambe saad ogu noqonin caraaf baa ku yimid waalcaraafu alladii midka weeye yakhrusu wax odrasa xadsi buu leeya iyo kharsi jin ooma yimaado xidigaha ma fiiriyo saaxir ma aha indhuus waxbuu fiirinhayaa odoros iyo mala'awaal iyo saadaal buu ku sheegahaya waaba imtixaan wey ayib ninka noocaas laftirkiisu ummaddu aafaynhaya waa la garaacay or meel fadhiisa la odhanaya indhahaas daba dhigin indhahaas daba dhig intaad joojiso meel fadhiiso ilahay caabud war kale jooji waalcaraafu aladii yakhrusu wa yaxdus xadsi buu leeyahay yaxdis waa takhmiin mala wey mala awaal oo doros inaad waxaas wey ma aha marka ninkaas garabdaarna ma laha nin muxuu ahay kaahin oo wax loo sheega ma aha saaxir ma aha caraafku waa ninkaas kalmunajimi buu la mid yahay xidigayaha munajimku waa aladii yastadilu biاlxawaadi biاlaflaaki اlfalakiya cala alxawaadi اlardiya xidiyaha qaabka u socdaan iyo dayaxa iyo meerayaasha cirka ayuu wuxuu u dariishanaya wax adduun dhacay doona afagaal baa kan la fadhiistay ururkii baa halkaa ka baxay xidigii baa xagga u booday labaa isfiirisay waxaasaa dhacay ku leeyahy marka yastadil biاlxawaadi mxuu ahay calawiya aw alculwiya al xawaadi ardiya waa munajim ninkaas munajimkaasi asagoo duu anigu haybkaan ogaa la soo istaaga waa la dilhaya waa nooc min asixri nabigu xadiidka abi daawuud baa hawshaa ku caddeeya waa nooc min asixr haddii hawshaa laguu ogayan in laguu dilo weeye sidadaba ummaddana waa aafaynhaya munajim daarib baa ku yimid waa ninkii faalin jiray nimanka dhulka xariiqi jiray soo garanmaysan aleelaha dadin jiray dhuxusha urursan jiray dambaska faraha la geli jiray ee ciidda xadxaadhi jiray ee maantao dhan guntanaa soo baxay xamranaa soo baxay kalabood baa soo baxay geela hala duwo ayib nimankaas iyaguna waa nimanka faalka dhiga waa la yaqaanaa sheekh xasan hadda hawshaas kama naqaashi karaa reer nudistan faalkaa ku badan soomaaliya nimanka ugu badiyo way faalka ilaaqan marka la gaadho kor iyo jigjigo kor loo dhaafo iyo galbeedka kore soomaaliyeed ee etoobiyana waa ku badan yahay north eastern iyo waama meel fal badanna maba jiraba bahalkan dhulka la dhiga ayagaa aad u yaqaan khaasatan gobolahan baa ugu daran muxuu ahaayey laga bilaaba muxuu ahaay ceelwaaq laga bilaaba ilaa la gaadho nagayli meesha soomaaliya ugu badan way faalka ilaaqan waa la iska warqaba mudugtaa ma aqaana wax ka jira gobolaha dhex war ma haya cismaan shareella weydiiy ayb inay dhigaanna waa u malaynaya baasha abel ay ku yihiin almuhim wdaaribu bixasanin aw shaciir faaliyihi way kan wdaaribu ninka wax garaaca mushacwid baa loo yaqaana ama mushacbid waa kuwan la yidhahdaa wdaaribu midka ku dhufta dhulka bixasan qurux daadiya quruxbu soo guranhaya toddoba qurux labaatan iyo ko afartan labaatan iyo sided waxbuu daadinhaya qayb buu kala qadqaadi inbuu goyn inbuu kala sarsaari xisaab buu kala jiri qayb baa soo hadhay saddexdii soo hadhay ama halkiiba wuxuu dhahaya waxaasaa soo baxay qururaxa u daadiyay w xisaabu kala jarjarhaya uu kala jarjari uu kala goyn uu isku dari inta soo hadha markuu u dambayso xule waxay tusaysaa hebel inaad berrita dhimanaysa adugu kow hadda dardaaran buu kuleehay oo kuu dhammaatay faaliyo wey kaas aw mase shaciirin qamadi qolya ku faaliyaa jira qamadi heed masagay ku faaliyaan qayb tusbax ku faaliyaa jira ayagu maad aragtee qayb sidooba ciidda intay xaadhaan faraha dhigaa jira oo faaliya oo isdaba dhiga oo mxua waxaan raadka kabarayda raad buu dhigahaya dambaskuu xaadhahaya waa tirahaya waa ku noqonhaya ayb qolyihii dagaalami jiray qablayaashii iyo jabhadaha qolyaha de muslimiinta ahayn badankood bahalkaasay ku socdaan ayb dowladahoo dhan waxaanay ku shaqaystaan sixirkaas iyo faalkaas iyo qolihii qolyihii mxuu ah, maxaasib baruu faalin jiraa joogaa islii dhex jooga nimanka u faalin jiray ee sixirka u dhigi jiray ee mushaarka gooni ay qaadan jiray haddee dowladda hoos fadhiyey baa jooga isli oo ka shaqaysta saddex boqoloo shilin baa loogu tagaa haweenka soomaaliyeed baa ku aafoobay combyutar badda loo yaqaana combyutar ninksaanta nin garan wada u tagaysaa bal fiiri baryahan warkiisaan bixin la'ahay haye magacii baa hebel hebel ninkaasi halkaasuu joogaa halkaasuu tagaa baryahan wuxuu ku cindanya ku noqnoqdaa meel heblaayo gabarh inay hebel hebel noocaasa iyo baryahan ishayaan haye ninkii warkiisii oo lahayaa ibaraya islaanta afku tuuraysa buuflaynaysa na waa waa laga warramay waa dhooban yihiin islii xaafad kasta mid baa jooga islidan dhan waa la yaqaana marka soo carare somaaliya hataa kama waa yahay waxay usoo cararhayaan wاdaaribi bxasanin aw shaciir iyo wالnadari fi alwaaxi اlaktaaf niman waxaa jira mxuu ahaayey waxay soo qaadhayaan loox yar alwaax yar bay soo qaadhayaan loox yar garab adhi waxbay ku qorahayaan khad bay maranhayaan khaday fiiriko dhan maxaad aragtaa waxaa ma arko naga tag ad waa tahay dambila tahay wiil yar ii keena wiil yar oon magaa jir lix jir toddoba jir side jir ciddada kad lagaga shu maxaa aragtaa waxaan arkaa eh, nin wan haysta wan haye muxuu haysta bilaawe waxaa idinku waayaa wan inaad gawracan sadaqo ah, niman adda dadka ugu jiray niman balladhiya soo garanaysan saxamo wata qabqab laba saxan bay saarahayaan maxaa qabtaan lacag qararaf lacag baa ka soo asagu muuse siiyo lacag buu wadaa maxaa rabtaan sigaar sigaar buu kaaga soo saaraya dahab khadaa lagugu shiyo suulka nimankii way nimankaas sheekh ka hadlay nimankaanay u baahayiin in la cediya u baahan yihiin wanadari in la fiiriyo ninka lagu ogaado asagoo fii alwaaxi lagtaaf alwaaxda yararka ah in la fiiriyo ama alwaax laga sameeyey garbaha laga sameeyey idaa lam yactaqid ibaaxatahu caraafkii kaahinkii ninkii mucazimka ahaa ayib munajimkii kulligood idaa lam yactaqid ibaaxatah inay shaqadan tanjiimka ah iyo tacziimka iyo e, kahaanada iyo ciraafada ayib intuba inaysan banaanninay bannaanta hadduusan aaminin wa annahu yaclamu bihi lumuur almahiibata aw ilmuhayaba cuzira wa yukafu canhu wailaa kafara labadaa shardi wey haddaad ka badbaadida waxaan inaad aaminto inay bannaan tahay shaqadan aaminto inay bannaan tahay gaaloobaysaa shay muxarama oo ilaahay xarimay baad aaminto inuu bannaan yahay aaminto inaad haybka ku ogaan karto oo waxaan ku ogaanaysaa aamintana waad gaalobaysaa hadaad qaybnimo aad ka badbaaddo inaad sheegato xaggana aad ka badbaado shaygu inuu xalaaliya inaad aaminto labadaa sharti haddaad ka badbaado waa lagugu tafsiiqin ayb waa lagugu tacsiiri haddaad aaminto inay bannaan tahay hawshaan ama muxuu aayay qaybka lagu ogaan karaya waxyaabaha maqanna waad ku gaaloobaysa wa annahu laa yaclamu bihi inuusan ku ogaanin hadduusan aaminin alumuur almaqiibata waxyaabaha maqan cusira waa la ganaaxahaya wayukafu canhu waan laga joogsan dilkiisoo la dili maayo wailaa hadduu aamino ictiqaad alibaaxa aw alcilma biha umuur alghayb ayib uu aamino kafara waa gaaloobahaya wa qaala fii sharxihi wuxuu yidhi marka mansuur ibnu idriis albahuuti alxambali faqihu xanaabila fi اlqarn اcaashir isagu wuxuu yidhi cinda qowlihi ana muxtaaju ilaa muxamadi fii cilmi الظaahiri ilih tacliiqiro uu sheekhu saareeb rab inuu soo celiy halka waanu soo maray markuu hawshaa sharxaya wuxuu ihi sheekhu waqad camad waxaa baahaday bihi asbaabtan an soo sheegnay kufriyaadkani albalwa fitnada muslimiinta maanta hawsha ay ku hayso fii zamanihi zamankii wada uu jooga mansuur albahuti fii misra washaam wallahu subxaanahu wa tacala aclam hadalka anu aan helay ee kitaab ku jira asalka waxaa weeye nusaholu sheekhu haystaa laga yaabaaye faqradaan faqra ka horaysa markuu sharxahaye oo kufriyad u ka soo hadlayba wuxuu tacliiqiyey yidhi waqad camat albalwa bihadihi alfiraq firqooyinka kufrigan ku dhacay gaalnimada وأfsaduu kaiira min caqaa'id ahli الtwxiid nasأl اllaha alcafwa wاlcaafiya mujaladka شhanaad boqol afartan iyo toddoba kitaabka kashaaf اlqinaac can matn اliqnaac lakin waxa laga yaba nusada sheekhu haystay inay sidan ku qoreed wallahu subxana wa tacala aclam fitankan iyo kufrigan iyo shirkiyaadkan oo dhan ba way dhaceen xilliga sheekha masr iyo sham bay ku badnaayeen meel kastana waajiya ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryanaa buu ummadda inuu ka badbaadiyo وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله خير الوارثين آمين تمت الكلمات النافعة ولله الحمد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا كتاب كشيخ قري إنه كأبا المريو دنبي سنة كل إلهنا سبحانه وتعالى أقولنا حريصه إنقنا وحي وناقا سوى شيخنا إلهي ومدنا كأنف عن ويدي سنينا وحي الشرع شيخنا خلد إن نقصدنا إلهي ومدنا وقرم مريو سنكو آفينين hada bilahi towfiiq intaasuu cashri ku dhan yahay hadday wax su-aalaha jiraan oon badnayn wakhtiga waa dhow yahay toban daqiiq gudahood waan u fasaxaynaa oo darsiga aan ka baxsanay howlaha siyaasadeed yaan lay gelin dayib iyo muxuu ahaay garabdaadkii hawshaa way soo badatay cashirka aynu soo maray min bidaayati ilaa nihaayati ninka su-aal ka qaba falyatafadal waalaykum asalaam waraxmat ullah barakaatu marxaba fadal sheekh nimanku maxay sameeyeen saa'ilka wuxuu leeyahay waa dhoweyd maraykanka waxaa ka dhacay eh, saa'ilku wuxuu leeyahay waa dhoweyd maraykanka waxaa ka dhacay niman culummo oo lix ah inay kaniisad tageen eh, lagaga hadlahayo ama lagu dabaaldegayo arrima kaniisadu ay leedahay ama diimaha lagu walaalinayo nimanka noocaas ahaa masaajid bay joogaan ma lagu daba tugan karaa qadiyadaasi waxaa laga yaaba saailku inuusan la soconin muxaadaro khaasaan ka samaynay laba bilood ka hor taqriiban oon ka duubnay oon qadiyaddaa kaga hadalay marka saailka waxaan u xawilayaa cajalihii aan hawshaa kaga hadlay soo qaado ha dhagaysto reer maraykan iyo dadka wax kusoo weydiiyeyna hawsha way og yihiin hadday u tageen nimankaasi in ay ka qayb qaataan hawlaha diimeed iyo munaasabadda diineed ee kaniisadu ay samaynayso ay ka qayb qaataan ku gaaloobeen nimo lagu daba tukanna ma aha islaamkana waa ka baxeen inay toobad keenaan oy soo islaamaan mooyeen laguma daba tukan karo waa murtaduun wey hadday u tageen inay diin iyo wanaag nimankaa u sheegaan oo islaamka gaadhsiiyaan shirki kale iyo tacdiim kaniisaneed iyo ixtiraam qudaasul axad iyo wax noocaasi iyo diima la walaalaysan u teginna ku gaaloobi maayaan laakiin xaqiiqada la og yahay markaan hawsha dabagallay siduu saa'ilku sheegay weeye nimankaa ilaa ay toobadkeena lagu daba tukan maayo bilahi towfiiq marxaba sheekh howlaha maraykan inaga soo celi africa usoo laabo baarak allah fiik marxaba waxaa loo yaqaana saa'ilku xuska ayuu ka hadlaya oday waayeel oon ka soo jeedno ama abtir ahaanba aan maro ayaa sanadkii mar la xusaa xuska haddaan ka qayb qaato oon tago annagoon baryaynin oon dembi kale samaynaynin xoolaha loo gowracay iyo qur-aankan loo akhrinayo awraaddaas iyo dadka masaakiinta aan ka qayb qaata ma dembi baa ku jira xusku waa bannaan yahay mana bannaano xus waa ogollahay haddaan wahaabiyo nahay waa haddii ruuxii muslimka dhintay markii wax la helaba sadaqa loo bixinayo maantaad wax heshay koob shaaha ka bixi hilib bixi raashiin bixi lacag bixi waalidkii iyo qaraabadii dhintay in wax laga sadaqaysto laga xajiyo laga cumraysto oo wakhti gooni ah loo samaynin waa ogolahay laakiin haddaad la fiirsataan maalinkuu dhintay xuskii sheekheel baa la gaadhay goorma bishanuu xijaabtay in lala fiirsada maalinkuu dhintay wadaadku ama odaygu ama aabuhu dhintay waa bidco caqli baa loo yaqaanaa waa dhaqan jaahili diin la'aan way ma banaano laakiin inaan waqti lala fiirsanin oo xilligii wax la helaa ama ay suuro gashaba ruuxii wax laga sadaqeeyo loo duceeyo raashin la bixiyo muxuu ahaayey lacag la bixiyo masaakiinta la caawiyo iyadoo la niyeysan yahay inay asaga sadaqa ka tahay dhib ma laha inkastooy culimadu isku khilaafeen gawraca gawrac asaga laga gawracayo hilib ahaan waa laysku khilaafay sheekh muqbilna waa baneeyaa shariifkuna waa diiday cajalkiisa atacziya si kastaba noqotay xuska noocaas in madasha iyo mudada khaaska aan lahayn in lala fiirsanay xilliguu ruuxu dhintay dhib ma laha laga badbaado mafaasid kale iyo asaga in la baryo iyo in khayr iyo barako la moodo iyo in qabrigiisi la barakayso xumaan kale hadii laga badbaado xuska aan wakhtiga lahayn in lala fiirsanay xilliguu dhintay dhib ma laha haddiise laakiin fiirsanay xilliguu dhintay laa caqla fi lislaam agas iyo xus noocaasa ma banaano adaa bilahi towfiiq marxaba mhm. Mhm. waa saas eh, ruuxu cilmi ma leh haweenawad leeyahay eh, jadiidu waa jahalo cilmi ma jahliga marka la idlaaqa jawaabtu waxaa weeye laba nooc loo idlaaqa ninku hadduu caalim yahay aqoon badan leeyahay si kastau aqoon badan yahay cilmigiisa hadduusan ku dhaqmaynin jaahil baa la odhanaya sharcan alcaalim idaa lam yacmal bicilmihi fahuwa jaahilun biitifaaqi salafi saalix bal waxaa loo yaqaanaa khatiib baa la odhan jiray ninka noocaas aftahan af miinshaar af maala la yidhahdaa caalim ma aha alimaam ibnu qayim baa kaga hadlay kitaabkiisa fi miftaxi daari sacaada wa kadalika khatiib albaqdadi faqih walmutafaqi buu kaga hadlaa taasi iطlaaqa waa loo jeedaa haaulaai jahalatun min xayثu anahum lam yacmaluu bicilmihi taas waa qodob wey qodobka labaad jahal way bixaqaaqi islaam masaa'il farciyaada bay ku wareystaan ayagoo usuul badan baaba'shay ayib inay jahalo yihiinna waxaa kugu waxay diidan yihiin muslimiintu inay iskaalmaystaan oy muxuu ahay halgan iyo ku dhaqan diineed iyo dulmi iska difaaci ay isku kaalmaystaan isu yimaadaan ma ogolo in laisu tago kala yaaca waxaan soo tagan ayagoo kule laa siriyata fi lislaam wax la qarsan karo hoos loo sheegkar maba jiraba markii lagu naqdiyo waxaa leeya kitmaanu siri iyo asaartu waa min addiin waagdan waxay la soo istaageen laa camala ayib camal lama ogola alcamal aljamaaci waa maxaaraan ayagoo la soo taagan waagi dambe way ka toobadkeen waxay dhahen waxaan diidannahay altandiim asiyaasi atakatul addiini baan diidannahay maxaad ogantihiin muxuu aha alcamal alcaam baan ogolahay alidaara kolba meel bay u yaacaan nimankaas halkaasay taagan yihiin waxay aaminsan yihiin inaan adduunka maanta wax jahaada ka jirin oo gaaladaas inagu soo duushay ina baabi'isay meel kastaba xaramaynkii iyo meel kastaba qudus iyo ilaahay buyuudiisibaa baabi'isay muslimiintana baabi'inaysay meel kastaba ka soo duushay aan lala dagaalami karin ninkii la dagaalaman uu yahay fidnawadi mufsida mukhariba uu yahay waxay aaminsan yihiin tawaaqiitu alcaalam waalmurtaduun ee xukaamta caalamka in la adeeco oy wadaad yihiin niman awliyaah oo la daba taagnaado waxay aaminsan yihiin muxuu ahaaye dadka sunniyiinta ah ee ayagu ay isku hayaan fikradda waxay ka jecel yihiin nimanka mushrikiinta wataniyada hadda nairobi waxaa jooga mid yidhi suufiyada taadkii twaan la tukanhaya sigskii hidaani la tukan maayo maxaa jira kuwa mushrikiin iyo wataniyiin weeye in badanoo ka mid eh itixaadkaa iga daran buui muxuu ahay mushrikiin suufiyada niman noocaasa siyaasad iyo nidaam iyo idaaro iyo in dowla islamiya la soo celiyo iyo khilaafo midnaba mashruuc oguma jirto qowm masaakiina oo nayntiga la diyaariyey oy xukuumadda sacuudiga iyo maraykansa kaalmaysteen weeye in badanoo daganoo masaakiinna waa jiraan waxay aaminsan yihiin camalu jawaarix laysa min aliimaan waxay aaminsan yihiin ilaahay sharcigiisa haddii laga tago oo qawaaniin iyo xeerbeegto iyo dasaatiir lagu dhaqma inaan lagu gaaloobaynin waxay aaminsan yihiin haddaad gaala la safato la dhiilqaado ood muslimiinta ku baabiiso inaadan gaaloobayn ood weligaa muslim tahay si kastoo intaad maraykan usoo raacda iyo yuhuud aad reer falastiin iyo soomaali iyo muslimiinta aad ku baabiso cardaa dugaad kaga dhigto muslim baa tahay attaqwa haahuna bay taagan yihiin nimankan jahlo wey ha ku luguyn waqtigaas kaga bixin adaa bilahi towfiiq marxaba cabdiraxmaan fadal codkaadu waa hooseeyaa bismi llah sheekh cabdiraxmaan wuxuu leeyahay ma jiraan dunuub hadii la gala aan toobad lahayn sidooduba oo la odhanayo hebel dembigaasu ku dhacay si kastoo u toobadkeena ka dhagaysan mayno ka yeeli mayno asal waxaa weeye dembi ilaahay laga galo shirki baa ugu weyn iyo kufr shirki iyo kufrina waa laga toobadkeenaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ayadda cumuumkeeda in jamiica dunuub ay soo galahayaan bay salafku isku raaceen waa asalka guud weeye dembi aan toobad lahayn asalka guud ma jiro laakiin masaa'il hoose oo daqiiqa ah, oy culammadu isku khilaafeen baa jira ruuxii muslim kas u dila muslim baad si kasa u dishay biduuni cudurin sharciya wa biduuni ta'wiilin saa'ir inaadan toobad lahayn culumaa ku tagay ibnu cabbaas iyo ardaydiisa qaybo ka mid a ah laga soo guuriya inay ku tageen toobad ma laha ruuxaa muslimkee dishay saddex xaq baa ku tacalluqay xaqi ilaahay oo dhiig uu kaa xarimay baad daadisay xaqi maqtuulkii la dilay eed adduunka dhaafisay gacalkii iyo awliyada laga dilay ninkaan hooyadii aabbihi caruurtiisa warasadiisa ah sadexaa xaq baa kugu tacalluqay ilaahay hadduu ku cafiyo ood ka toobad keento xaqii maqtuulka yaa kaa cafiy haddii maqtuulkii ilaahay hadhow kaa sasabo kii qolyihii gacalkii iyo waalidkii hanqaarmay iyo awlaaddii iyo qaraabadii yaa kaa cafiy saddex xaq baa kugu tacalluqday haddii qaraabadu ay ku qisaastaan ama ay mag ama ay ku cafiyaan ilaahayna toobadkeenka uu kaa aqbalo xaqulmaqtuuli baa weli kuu dhiman bay leeyihiin niman halkaa maray culmo ah ayaa jira inkastoo la yidhaahdo ibn cabaas hawsha waa ka noqda la yidhahdo inkastoo khilaafay ka taagan tahay waxaa kaloo jirta nabi maxamed caydiisa toobad ma laha culamaa ku tagay ilaahay haddaad caydo ama ilahay ku kufrido toobadu waa kuu furantay waadna ka toobad keeni kartaa ilahay waa afuururaxiim xaqiisana ilahay waa ku cafinayaa bacdamaa tubta laakiin nabigoo la caayo waa dhintay xaqana asagaa iska laha caydiisu marka waa gaalnimo waa laguu diri si kastood u toobad keentana kaa asixi mayso laga hadlayaa cinda allaahi inay kaa asixdo waa laga yaabaa ilaahayna aakhara rasuulka isku kinkinoo cafis lagaaga dalbo laakiin adduun ahaan toobad ma waana ku dilaynaa culummo taagan baa jirta masalada saddexaad ee laisku khilaafsany insan toobad lahayn zindiiqa ninka loo yaqaan waa ruux gaalnimo qarsanhayay iyo kufri kadibna lagu ogaado inuu gaalnimo qarsanhayo ninka asagaa toobad ma laha oo waa la dili marnaba la dayn maayo jumhuur salaf baa ku tagay leanna horaanba gaalnimuu qarsan hayey islaamnimuu noo muujin hayey dabagal iyo mukhaabarad iyo sirdoon baa soo caddeeyey inuu ninkan gaalnimo qarsanayo dhab ma kala siibu tubtu ashhadu an laa ilaha il maba aamini karaba ilaa horaanba qarsan hayey ninkaani waa la dili dayn ma laha ku tagay masaa'il noocaasoo fara badanoo furuucah way jiraan laakiin asalka guud dembi aan toobad lahayn ma jiro hada wbilahi towfiiq calaykum assalam wxatullah barkatu saailku wuxuu leeyahay yurub iyo maraykan caruurta dalxisahaan baa kaniisadaha loo geeya meelaha kaniisadaha gaaladu leeyihiin baa caruurta la geynaya oo dalxisahaan baa loo geynaya waxaan leenahay masalada iyadaa abcaadeeda in lasoo baaray u baahan tahay oo faahfaahin dheer laga gudbiyo laakiin hadda wax uun suuragalka inaan sheegna waxaa weeye ma bannaano carruur muslimiin ah in kaniisad la geeyo laa dalxis walaa keyrkeed loo geeyo ma banaano haddiiba inay diin iyo munaasabad iyo howl gaala ka qayb qaataan loo geeyo ninkii geeya uu gaaloobahayaa maxaa yeele culimmadu waxay ka hadleen iskuulaadka gaalada iyo madaarista gaalada ee diinta gaalada dadka lagu baro ama dhaqamada gaalo lagu baro iyo mabaadidooda ilmo sabi oo sagiira oon caqli lahayn ninkii geeya ee meesha ilmihiisa geeya ku gaala ba yidhahda culamadu raxmatullahi tacala calayhim baxi khaasa waxaa kale sheekh abu zayd risaaladiisa almadaaris alajnabiya taariikhuha wa makhaatiruha hala daraaseeyo caruurta yaan kaniisad la geynin yaan macbad la geynin maxaa yeele waxay keenaysaa aakhir inay ama ay ku findoobaan maanshan ayadaa ilmihii lagu abaabiye kaniisad inuu tago hadhow markuu qaan gaadho maan iyo maskax muxuu samaynhaya masaa'id buu ka aaminhayaa laba baydoo bayd ilaahay kana waa muslimiintaa taga kana nasarada tagta waxaasuu ka aaminaya waa caqiida ka turjumaysa laga yaaba inay tahay hawshi ahayd diimaha in la walaaleeyo nafrada iyo didmada ay carurta ka sahayaan gaalada ama ay ka carayaan kaniisadaha iyo macaabidda gaalada in laga fogeeyo sismadaasa laga saarahaya wakiil la sameeyey eerabodyada iyo isbitaalaha waaweyn waxaa laga sameeyey masaajid ay baybalka yaallo oo talmuudkii yahuuda yaallo oo masxafka qur yaalo yaallo oo laguda tukanay nasranigaa soo geli yahuudigaa soo geli muslimkaa geli waxaa la rabaa dadku inay isweheshadaanoo hadhowna aysan kala didin ummaddan in la kala fogeeyo waa asmin addiin gaalo iyo muslim inay kala baxaan oo caruurta lagu ababiyo cadaawada gaalada iyo nacaybkooda iyo ka fogaashahooda waa min addiin salafka carruurta waxay ku tarbiyeyn jireen inay dhahaan qul laa ilaaha ila allah wa kafartu bitaaquud salafku kafartu bitaaquut gaalada yaa kow ka ah marka carruurta yaan meeshaa la waana xaaraan in la geeyo dalxiisnimadu waa arin iska banaan oo iska nusa hadday xaajo keento bannaano badan baa badan masaajiddaa la geyn guryahooda loo day laakiin kaniisada iyo macbad yaan lala aadin khatar wey hawsha in lagu gaaloobo ciyadan billah alla bilahi tawfiiq calaykum salam wartullah barakaatu barik fiik allah nasila wuscaha marka lacagtii waa qarsa markaa waxaan tawakalnay waxaa ogaa lacagtii bay inta ka boonaysa laakiin marka innaga meesha inadoo ku keenaya ayada qur-aanka macnaa kalimadoo ku fadhiisanayo ma waxa ku noqon waa su-aal adag wey <laughs> saa'ilku wuxuu leeyahay ninbaa xaas buu leeyahay marka biil yaroon ku fillayn buu bixiyaa waxaan la ogaaday inuu lacag badan leeyahay oo meel ku dhigto uu qarsado marka la yidhahdo war gabadha biilka u kordhiyo xaas kale ma lihide biilka kordhi wuxuu dhihi laa yukalifu allahu nafsan illaa wascaha intanun baan heli karaa wax kale ma hayo marka aayadda uu beenta u daliishaday asagoo xoole heli kara ma ku gaaloobaya ku gaaloobi maayo ku gaaloobay beenun buu sheegay beenta ha ka toobadkeeno aayadduna sidayday tahay oo ilaahay naf muusan saarin waxaysan karayn laakiin asagaa been iska sheegay aayadda muusan beeninin isagaa been iska shoogo yidhi anugu waan intaan intaan waxaan ka ma kari karo waana beenaalo wuu kari karaa lacagna waa haysta laakiin aayaddu macnaheedii sidee sideeda weeye muusan gaaloobin ciyaadan billah ka toodkana beenta gabadhana biilkeedaasii marxaba sheekh mhm. kitaab baan ku xawilay inaa kitaabta soo akrida ahay in eh, hadii kor la soo celiya ra'yi aan macno lahayna ma fiicno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa min bidaayati ilaa nihaayatihi in xukunkiisa laga tagay waa lagu gaaloobahayaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimu tasliiman culummadu waxay leeyihiin annafy fii kitaabi illah wa fii sunnati rasuulihi waa nafyun lilxaqiiqati sharciya falaa warabbika laa yuminuun waa nafyu xaqiiqati liimaan iimaanka asixin laa nafyu lkamaal haddaad tiraada nafyigaas layska anfiyey iimaankii ruuxii xukumka ilaahay ka taga ee wax kale u xukuntama ama ummadda ku maamao nafyigiisu waa nafyi lilkamaal laa nafyi lilxaqiiqa sharciya baail baad la imanaysa waxaan leenahay waxaad ka jawaabtaa laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada laa salaata liman laa wadua lah laa salaata liman lam yadkur isma allah idan nafyigan sharciga ku yimid oo dhan ee xaqaa'iqda diineed anfinaya maxaad ka leedahay ninkii maanta tukada bilaa faatixo waxaadis haddaad waa burtay ninkii maanta tukada bilaa weyso waxaadis haddaad waa burtay maxaa yeelay lianna annafya waa nafyu lilxaqiiqati asharciya idan falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuk waa nafyu liimaan alxaqiiqi ninkii kitaabka ilaahay ka taga ee sharci kale ku dhaqma iyo xeer kale iyo qodob fii kitaabillahi waa kufri mutlaq diinta lagaga baxayo walianna alkufra idaa uliqa fii kitaab illaah wa fii sunnati rasuulihi ayadna waa lagu gaaloobahaya waxaa lagu xambaaraya manujeeda kufriga akbarka hawshaa shaykhulislaam baa faahfaahiyay waana qaacida kuliya fii kitaabihi sharxu lcumda mujaladka labaad juz sala safxada konton iyo kow laga bila ilaa sideetan buu kaga hadlay sidoo kale wuxuu kaga hadlay iqtida siraad almustaqiim kadalika alxaafid ibn xajar fii fatxi ilbari mujaladka koobaad kitaab aliimaan wa kadalika abu xayaan alandalusi fii baxri lmuxiid culumadu waxay caddeeyeen alkufru idaa warada muطlaqan yuxmalu cala alkufri اlakbar ibnu cabaas ra'yigiisa iyo culummada yidhi waa kufri asqara waxay u jeedeen xaala khaasa jusiya ninkii muslimkaa oo ku dhaqmaya diinta islaamka oo ilaahay sharcigiisa ku maamulaya qaadigu hadduu eexdo ama xoogow laaluusha qaato ama rishwo qaato oo uu ka been sheego xukumkii oo uu kugu qalluciyo ama uu kaa eexdo asagoon dastuur iyo qaanuun midna wax ku xukumayn kitaabka ilaahay iyo bukhaari iyo muslim iyo sunnadii baa meesha u taalla xukumkii loo keenay buu eexday ninka qaadiga xukumkiisaa laysku khilaafay ibn cabaas wuxuu waa kufri asqar ah maadaama aan sharci kale uusan ku dhaqmin oo asagu u eexday casabad ay qaaday cabdillahna mascuud iyo ardaydiisa wxu waa kufri akbar ah dulmi iyo xaqdarro iyo eexo ayuu shaar diinad u geliyey ninkan miskiinka uu dulmiyey uu ka xukumayna wuxuu u qaadanayaa sharcigu inuu sidan u ilaahina uu ka eexday ninkan asaga waa gaal saxaabaa ku tegey waa muslim waa laisku hayaa laakiin qadiyadda ah in kitaabka rabbiga in la riixo xagga la geeyo oon baynalkoor ku dhaqanno iyo dastuur iyo qodobo iyo muxuu ahay baarlamaanita waxay dejiyeen lam yaqulhu axadu min asalafi waa kufri asqara wa ataxadaa inaad keento bilahi towfiiq